bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, weli waxaan ku jirnaa kitaabkii axkaamun daruuriya lilfatayaati wasawjaat waxaanu soo dhammaynay saddexdii qeybood ee hore baabkii xaydka aan uga hadlaynay iyo waxyaabaha la xiriira baabkii istixaadada iyo waxyaabihii la xiriiray iyo baabkii kale oo nifaaska iyo waxyaabihii ka farcamahayo la xiriira iminka waxaan bilaabaynaa qeybta afraad waxaa looga hadlayaa xijaabu lmar'ati lmuslima wa shuruudihi gabadha muslimadda xijaabkeeda oo sharciga ahoo la doonahayo inay xirato iyo shuruudihiisii baa halkan laga bilaabahaya waana baab aada muhiim u ah oo haweenka muslimaadka ah la doonahayo inay bartaan oo ayna ku camal falaan maxaa yeelay ilaahay baa ku addoonsaday xijaabku waa shay waajib ah oo gabadha muslimadda waajib ku ah weeye waana shay daruuri ah oo aynan ka maarmi karin marka waxaa weeye inay barataa la doonahayaa shuruudi buu leeyahay maca shuruudihii inay ku barataa la doonahaya ma ahan gabadhu inay suuq intay aada un ay xijaab iska soo goosato ama midkii ayada ay un iska soo goosato ma ah xijaabka shuruudaha aan sheegi doono laga waaya waxa weeye xijaabkii sharciga ahaa oo ilaahay uu suuratu laxsaab ku amray yudniina calayhina min jalaabiibihina uu yiri ma soo gelahaya weeye gabadhaasna ma noqonaysa gabarh xijaabkii sharciga oo ilaahay amray sidata ma noqonayso saa darteed marka gabdhuhu waxaa laga rabaa inay xijaabka shuruuduu leeyahay shuruudihiisa ay bartaan oo ay ka fiiriyaan markay gadanahayaan shuruudahaas mid ka mid a haddii laga waayo xijaabkii sharciga ma noqonahayo gabadhaasi gabadh xijaab wadato muslimiinta dhexdooda ma noqonayso xijaabu lmar'ati lmuslima daruuratun wa fariidatun faradaha allaahu calayha baa layidhi xijaabka gabadha muslimada ah waa shay daruuri ah waa shay lagama maarmaan ah inay qaadato markay suuqa aadayso gurigeeda ka baxayso inay qaadato waa shay daruuri ah maxaa yeelay ajaanibta inay iska qariso oo jirkeeda iyo ka qarisa ayaa ilaahay amray si kale uga qariso ma leh waa inay xijaab xirataa wey marka qaadashadiisa sidaasuu daruuri ku yahay wa fariidatun waana shay farad ah xijaabka qaadashadiisa faradaha allaahu calayha ilaahay baa gabadha ku waajib yeeloo ku farad yeelay liyakuuna si uu xijaabkii u ahaado xaajisan mid kala teedahaya oo kala celinahaya beynaha gabadhii iyo wa beyna alajnabiyi iyo ninka ajnabiga ah ida durat haddii loo dhibaato geliyo gabadha ilaa muqaadarati inay ka tagto beytihaa gurigeeda ila suuqi suuqa ay aado markii loo dhibaato geliyo awil masjid ama masaajidka inay cibaado u aado markii loo dhibaato geliyo ama salaad ciid inay kusoo tukato loo dhibaato geliyo awi ziyaarati ama booqasho loo dhibaato geliyo dad maxaan ku rahdaa ehelkeeda ama ah, dad muslimiina ah inay soo booqato markii loo dhibaato geliyo aw litacaamul maca al ajnabiy ama nin ajnabi inay la tacaamusho loo dhibaato geliyo oo ay u baahato nin ajnabi inay wax ka gadato ama wax un le waxbaa dhexmari kara uun isugu imaani karaan haddii loo dhibaato geliyo fa wadaca alislaam islaamku wuxuu u dejiyey lahaa gabadhaasi xijaabkeeda shuruudan shuruud wa aadaaban iyo aadaab lihaada alidiraar dhibgelintaas oo inay baxdo loo dhibgeliya darteed ayaa gabadhii muslimadda ahayd xijaabkeedii maxaanku idhaahdaa wuxuu u dejiyey shuruud iyo aadaab wa khayrun waxaa u khayr badan lilmarati haweenta waxaa u khayr badan sideedaba an taqara inay ku sugnaato fii beytiha gurigeeda oo allah qur-aanka wuxuu ku leeyahay waqarna fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada haweenka haddaad tihiin marka haween sideedaba waxa u khayr badan inay gurigeeda joogto lianna qaraarahaa joogitaankeeda iyo sugnaanshadeeda bihi gurigeeda ay ku sugan tahay huwa shay-u waa shayga alladii yatafiqu waafaqsan maca fidratiha abuuritaankeedaba waafaqsan wa diiniha diinteeda waafaqsan wa xurmatiha sharafteeda waafaqsan wey walihaada saa darteed kaana alqaraaru wuxuu ahaaday sugnaanshada fii beytiha gurigeeda ay gabadha ku sugnaanayso afdala mid fadli badan laha ayada u fadli badan min tarkihi inay ka tagta ka fadli badan ila almasjid masjid ay aado tu-addii ay kusoo gudanaysa bihi masjidkaas alfariidata salaad farad ah wa in kaana almasjid masjidkaba ha ahaado almasjid alxaraam wa in kaana haba ahaado masjidkaasi almasjid alxaraam aw almasjid annabowi masjidkii xaramka kacbada ku yaalla ha ahaado masjidkii nebiga oo madiine ku yaalla hadduu doona ha ahaado gabadha inay gurigeeda joogto iyo in masaajidkii nebiga ama masaajidka xaramka ay kusoo tukato kacbada kusoo tukato waxa u fadli badan gurigeeda inay isaga tukato oo gurigeeda aynan ka soo bixin marka sidaas wey xijaabka waxa weeye waxa uun loo fasaxay inaynan qaadanin oo ilaahay u ruqseeyey oo markay bannaanka u baxayaan loo ogolaaday inay iska dhigaan xijaabkan kore waxa weeye haweenka qawaacidka la yidhahdo haweenka islaamaha waaweyn oo waayeelka ah ilaahay wuxuu yidhi walqawaacidu min الnisaءi اllati laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaaxun an yadacna hiyaabahuna hayra mutabarijaatin wa an yastacfifna khayrun lahunna naftigooda waxaa la yidhi inay isticfaaf raadiyaan oy xijaabka qaataan baa uga sii fiican oga khayr badan inay iska dhigaan laakiin hadday iska dhigaan hooyooyinka waaweyn oo da-da ah oo guur iyo baddiisaba ka quustay waxa weeye dembi kuma ahan ilaahay baa u banneeyey waxay iska qaadanayan haday rabaan xijaabka kore intay qaataanay wejiga iska feedan karaan hadday doonaanna go- weyn bay iska huwan karaan kuwaas ilaahay baa ruqso siiyey oo kuma jiraan dadka lagula xisaabtamayo xijaabka laakiin naftigooda waxaa la yidhi waxaa laga yaabaa haweenta ayadoo qof weyn iska ah haddana in ma ogtahay qof xoogaa macnaha ilaahay ma ogtahay suurad iyo jir iyo xoogaa wax siiyey oo ragga qaar maxaanku rahdaa damci kara xataa inay iska yihiin ayadoo da'deeda weyn marka ilaahay wuxuu leeyahay wa an yastacfifna khayrun lahunna haweenkaas da-da ah naftigooda inay dhowrsadaanoo xijaabka iska qaataan ayaa wanaagsan laakiin hadday xijaabka kore iska dhigaan oo go-yaal iska qaataan ilaahay waa u ruqseeyey oo ayaga waxaa weeye ma ahan kuwa xijaabka la amrahayo kuma jiraan weye walilxijaabi shuruudun sharciya xijaabku wuxuu leeyahay shuruudo sharci ah yajibu uu waajibna yahay muraacaatuhaa shuruudahaas in la ilaaliyo minha shuruudahaas marka waxaa ka mid ah bal si fiican ha loo dhageysto shardiga koowaad waxaa weeye an yakuuna saatiran lijamiici badaniha inuu gabadha xijaabkeedu yahay mid asturahayo qarinahaya lijamiici badaniha oogadeedoo dhan gabadha oogadeeda jirkeeda min alra'si ila alqadam madax ilaa ciribta mid qarinaya waa inuu ahaada meelna jirkeeda unan ka bannaaneyn shardiga koowaad waa kaas xijaabku waa inuu yahay mid gabadhoo dhan asturahaya qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu nebigaanow qul waxaad ku tiraahdaa liaswaajika xaasaskaaga wa banaatika gabdhahaaga wa nisaa'i lmu'miniin ragga mu'miniinta haweenkooda yudniina ha raariciyeen calayhinna korkooda min jalaabiibihinna jalaabiibtooda ha ku raariciyeen daalika sidaasa adnaa u dhow an yucrafna in la garto gabdho wanaagsan oo cafiifaad ahoo dhowrsan oo xumaan oo dhan iska ilaaliya inay yihiin oo xumaan doonaynin inay yihiin sidaasa ugu dhowaansho badan oo falaa yu-dayna aanan la dhibin ragga xunxun aynan dhibin gabadhan gabar is ilaalisay oo mutadayinad ahoo diin leh oo xijaabkan diin u qaadatay markaa ragga xunxun aynan damcin oo iskaga fogaadaan sidaasa u dhow wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday uuna yahay uu ka suulaynin kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman oo naxariis badan fa amara allaahu tacaalaa ilaahay wuxuu amray an nisaa'a haweenka an yurkhiina inay raariciyaan wayasdulna ay sii daayaan calayhina korkooda jalaabiibihina jalaabiibtooda waljilbaabu jilbaabka huwa waxaa la yidhaahdaa thowbun maro yasturu asturahaya jamiica badani lmar-a gabadha oogadeedoo dhan qarinhaya ilaa caynaha labadeeda indhood mooye kamaa qaala qataada sida qataada uu yidhi ow caynan waaxidatan ama hal il keliya un maxaanku idhaahdaa la muujinahayo inta kale la qarinahayo gabadha kamaa qaala ibnu cabaas wa abuu cubaydata salmaani sida ay yidhaahdeen kamaa qaala ibnu cabaas sida uu yidhi iyo wa abuu cubaydata salmaani sida ay yidhaahdeen abuu cubaydana wuxuu ahaa eh, asxaabtii ibnu cabaas raggii ardadiisa ahaa waljilbaabu jilbaabka huwa waxaa weeye almala-atu waa maro sideeda wax kale ma aha jilbaabka lagu sheegay dhar weeye maro wey allatii taltaxifu bihi lmar-a haweenta isku duuduubayso markay xijaabanayso fowqa thiyaabihaa dharkeeda hoose korkiisa ay ka xiranayso marka hore diraceedii wixii bay gashanaysaa khimaarkii bay gashanaysaa kadib bay xijaabkii kasii kor qaadan calaa asaxi alaqwaal aqwaasha culummada ay ka yidhaahdeen jilbaabka qowlka ugu saxiixsan weeye waa maro gabadha isku duuduubayso dharkii kale markay xirato ka kor qaadanaysa wey wabihi qowlkaasna jazama waxaa go-aamiyey albaqawi fii tafsiirihi imaamka la yidhaahdo baqawi ayaa tafsiirkiisa ku go-aamiyey fa qaala wuxuu yidhi huwa xijaabka ama jilbaabka almalaa'atu wey huwa jilbaabka waxa weeye yidhi almala waa dhar ama maro allatii tashtamilu oo maxaan ku dhahdaa qarinaysa bihaa dharkaasi almar-ata gabadha waa maro tashtamilu ay huwanayso bihaa dharkaasi maradaasi almara gabadha ay huwanayso fowqa addirci walkhimaar diraca iyo khimaarka ay kasii kor qaadanaysa wuu yidhi qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi amara allaahu nisaaa almu'miniin ilaahay wuxuu amray ragga mu'miniinta haweenkooda wuxuu amray idaa kharajna min buyuutihinna markay guryahooda ka baxayaan fii xaajatin dan ay u baxayaan an yuqadiina wujuuhahunna wejiyaashooda inay qariyaan buu amray wejiyaasha inay qariyaan min fawqi ru-uusihinna madaxyada korkoodane ay ka soo qariyaan jalaabiibi jalaabiib ay ku qariyaan wa yubdiina ay muujiyaan caynan waaxidatan hal il keliya wakadalika sidaasoo kale qaala uu yiri abu cubaydata salmaani iyo waqayrihi keyrkiisa marka meeshan waxaa laga hadlayaa waxyaabaha la qarinhayo wejiga inuu ku jiro culummada qaar baa waxay ka doodaan gabadha wejigeeda ma ahan cowro ma ahan oo waxay soo daliishadaan walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha gabadha quruxdeeda yaysan qarinin ilaa waxaa iska muuqanaya maogi markaase waxay leeyihiin wejigaa kamida waxa iska muuqanhaya marka arintaasna waa tafsiirkaasna waa laga xoog badan yahay oo sida ibnu mascuud uu ku fasiray waxaa sax ah oo xoog badan ilaa maadahara minha in loola jeedo gabadha markay xijaabato wejiga qariso dharkaas oo xijaabka ah iyo indhashareerka ah korkooda waxa ka muuqanahay lama qarin karo gabadha xijaabkeeda korkiisa ma qarin karto ilaan jirkeedii bay xijaabkii saartay xijaabkii lama sii qarin karo waxaa muuqanahaya marka waa xijaabka iyo indhashareerkaas weeye oo ayada iska muuqanaysa la qarin karin marka gabadha marka wejigeeda wuxuu soo gelahayaa meelaha la qarinhayu ka yahay uu kow ka yahayba awal ka yahay maxaa yeele gabadha haddii la yidhi cagaheeda ha qariso walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yukhfiina min ziinatihina bu suuratu nuur allah ku yidhi gabadha markay soconaysa cagaha aynan dhulka aynan ku garaacin si maxaan ku rahdaa aan loo ogaanin waxa ay qarinayso quruxdeeda ahoo haweenkii waagii hore carabta lugaha jijiman bay gashan jireen markaasaa markay nimanka soo agmarayaan bay lugaha dhulka xoogaa ay ku dhufan jireen si loo soo eego oo lugahooda iyo waxa lugaha ugu jira iyo loo arko ayay u samayn jireen marka haddii cagihii hala qariya la yidhi oo wixii qurux ahaa oo cagihii ku jirayaan la fiirinin la yidhi wejiga maxaad u malayni marka gabadha lugaheeda iyo wejigeeda keebaa quruxda gabadha marka laga sheekaynahayo gabadhan way quruxsan tahay ama ma quruxsana marka la sheegahayo ma lugaha laga fiiriya mise wejiga marka arrintaas waxaa weeye qof kastaa garanhaya macnaha oo gabadha wejigeeda marka waajib inuu yahay in la qariyo oo ayna feedi karin ilaa hal il ama laba il keliya ugu badnaan labada indhood si ay wadada ugu aragto labada indhood wax ka badan lama ogolo inay banayso wa qaala qataada wuxuu yidhi tulawiihi maradii jilbaabka ahayd waxay ku duubaysaa fowqa aljabiini labada dhaban korkooda labada dhaban maxaan ku rahdaa korkooda wa tashuduhu way ku xiraysaa uma tacdufuhu way kusoo laabaysaa cala al anfi sanka korkiisa kusoo laabaysaa wa in daharad caynaaha labadeeda indhoodba ha muuqdaane laakinahu yasturu wuxuu asturahayaa asadra xabadkii iyo mucdamu lwejhi iyo wejiga badankiisu asturahaya macnaa marka indhashareerka shareerka haddii dad baa waxay yidhahdeen maxaa daliilu ah jilbaabka qur-aanka waa sheegay laakiin indhashareerka maxaa sheegahaya macnaha indha inay gabdhuhu qaataan maxaa sheegahaya marka indhashareerka waxaa sheegahaya axaadiidtuna waa sheegaysaa qur-aankuna waa sheegahaya oo qur-aanka culummadu waxayba u daliishadeen aayaddii aan soo marnay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihin jalaabiibtooda macnaha ha ku raariciyeen baa layidhi korkooda macna marka jalaabiibtana waa kii culummada sida loo raaricina ibnu cabaas iyo iyo maxaan ku dhahdaa ay fasireen iyo raggii kaloon soo marnay macnuhu waxa weeye iyo baqawina uu tafsiirkiisa ku go-aamiyey inay yahay jilbaabku wax gabadha kor ay ka soo qaadanayso isku sii daynayso wejigeeda iyo korkeedao dhanba daboolahaya macnaha sidaas ibnu cabaas iyo xabrulumma ummaddan caalimkeedana uu ku fasiray sidaan hadda soo sheegnay mardhow ah, axaadiidtana waa ka nebiga uu leeyahay laa tantaqibu lmara walaa talbasu lqufaasayn haweentu yayna indha shareeranin xajka markay joogtay xajinayso gacmogashina yaynan xiranin buu yidhi marka sheekhulislaam ibnu teymiya wuxuu yidhi waxaa laga fahmayaa wakhtiga xajka indhashareer yaynan qaadanin haddii la yidhi wakhtiga aan xajka la joogin inay qaadan jireen ayaa meeshaas laga fahmaya oo xajka markay joogto gabadha xataa naftigeeda rag ajaanib hadday ku soo baxaan indhashareerkay qaadanaysaa markay ragga ajaanibta ay gudbaanna way iska feedaysaa wey marka waxaa laga fahmahayaa buu yidhi sheekhulislaam ibnu teymiya nabiga hadduu yidhi gabdhihii xajinahayay indhashareerka yaynan qaadanin marka aynan xajinaynin inay qaadan jireen oo caado u ahayd inay indhashareer qaataan ayaa meeshaas laga faahmahayaa buu yidhi sheikhulislaam ah, hataa sheikhulislaam wuxuu yidhi waxaa xijaabka haweenka loogu laasimiyey uun wax kalaba ma ahan waxaa weeye inay wejigooda maxaanku rahdaa inay qariyaan ayaaba loogu laazimiyey sababta waxaa weye gabadha meesha looga fidnoobahayo oo quruxdeeda dhanba waa wejiga wey wejiga awalka ah buu yidhi laakiin laa yajuusu ma bannaana towsicatu thuqbayni labada duleel oo indhashareerka duleeladiisa ah inay gabadhu waasiciso oo aada waasac duleella waaweyn ay ka dhigto bixaytu yadharu bacda alwajhi halkaasoo markaa muuqanahaya wejigeeda qaar ka mid ah kal anfi sida sankeeda muuqanahaya walxaajibeyni sunnayadeeda muuqanahaya wa bacda alwijnatayni goomankeeda qaar ka mid ah muuqanaya haddii duleelada indha ay gabadhu aada waasac oga dhigto fa innahaa ayada qad taftinu bidaalika waxay ku fidnaynaysaa hadday indhaheeda meesha duleelka indhashareerkeeda wax weyn hadday ka dhigto waxay ku fidnayni annaadiriina dadka gabadhi fiirinahayo way ku fidnoobahayaan dad xunxun baa jira oo munaafiqiin ahoo fasaqa ah oo haweenka fiiriya kuwaasoo kale ku fidnoobahay fa in labisat fowqa niqaabi gabadha hadday xirato indhashareerka korkiisa khimaaran maro khimaar ah khafiifan oo khafiif ah oo aragtida wadada ay arki lahayd aanan ka celinayn laa yamnacu annadra aragtidii wadada aanan ka mancinaynin kamaa yafcalu bacda nisaa'i lmuslimaat sida haweenka muslimaadka qaarkoodba ay yeelaan kaana axsan arintaas aada bay u wanaagsan tahay laha gabadha ugu wanaagsan tahay lianna maxaa yeelay kulamaa kaana astara laha wax kastoo gabadha asturahayaba wa aswana ilaalinhaya dhowrahaya kaana aslaxa laha gabadha waa u wanaagsan yahay gabadha sideedaba waxaa weeye astur baa loogu talagalay macnaa astur waxaana la amray asturaad ka badan inta ninka la amrayba ayada la amray markay dhimato dharka lagu kafaninahayo dharka ninka lagu kafaninayo waa ka badan yahay adduunyada markay joogto dharka la amray banaanka markay u inay xirato dharka ninka la amray waa ka badan yahay salaada xataa markay tukanayso ninka inuu iskala bixiyo oo gacmihiisa midba meel dhigaa la amray gabadha inay is ururisaa la amray marka gabadha sideedaba waxaa weeye asal ahaanba waxaa la amrahayaa inay maxaanku rahdaa asturnaanta ku dadaasho qaala wuxuu yidhi sheekhulislaam ibnu teymiya fannisaa'u ma'muuraatun haweenka waxaa la amray buu yidhi bil istitaari inay is asturaan wal ixtijaabi inay ragga ajaanibta ka xijaabtaan duuna tabaruj aynan banbixin oo siinadooda iyo quruxdooda aynan bannaanka keenin waduhuuri aynan ismuujinin wa kadaalika sidaasoo kale almar-a haweenta umirad waxaa la amray an tajtamica inay is ururiso fi salaati salaada markay tukanayso salaada gabadha markay tukanayso waxaa la rabaa inay gacmaheeda jeeniyadeeda iyo maxaanku cududeeda iyo inay maxaanku rahdaa ay maxaanku sararteeda inay ku dhejiso oo hoos gacmaha ay saas isu urursaa la doonahaya sida ninkoo kale lama lama amrin inay gacmaha markay sujuudayso gabadha inay gacmaheeda midba meel dhigto saa isu kala bixiso lama amrin way is ururinaysaa gacmaheeda iyo maxaan ku rahdaa jeeniyadeedaba sararteeda saa ugu dhejinaysaa oo way is ururinaysaa walaa tujaafi bayna acdaa'iha xibnaheeda markay tukanaysa gabadha ma kala fogeynayso xibnaheeda ma kala fogeynayso way is ururinaysaa wa umirad waxaa la amray an tuqadii ra'saha gabadha waxaa la amray salaada markay tukanayso madaxeeda inay dabooshaa la amray laakiin ninka lama amrin madaxa madaxaada dabool waajib loogama dhigin inuu daboosho way wanaagsan tahay oo ziinaday ka mid tahay oo qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin bini aadamo waxaad qaadataan quruxdiina dharkiina quruxsan xirta markaa salaada tukanaysaan baa leeyihi marka ninka inuu maxaanku idhaahdaa madaxa daboosho ama cimaamad xirto markuu tukanahayo quruxda salaada la is amray bay ka mid tahay laakiin waajibkuma oo hadduunan madaxa daboolanin salaadiisa way ansixaysaa laakiin gabadha madaxeeda iyadoo feedan ma tukan karto salaadaas kama ansixayso way qaawan tahay walow kaanad haba ahaata gabadha fii jawfi beytin guri dhexdiisa laa yaraaha axadu min alajaanib axad ajaanib kamid xataa ah, yuunan arkine madaxeedoo feedan ma tukan karto xataa qolkeeda gudaha hadday gasho keligeed ay tahay madaxa inay dabooshaa la doonahaya fa dalla daalika arrinkaa marka wuxuu ku tusinayaa calaa annahaa gabadha ma'muuratan in la amray min jihati sharc xagga sharciga in laga amray bisatrin astur laa yu'maru bihi rajul ninka aan la amraynin xaqan asturkaas gabadha la amrayna waa xaq lilaah ilaahay uu iska leeyahay calayha gabadha dusheeda uu ku leeyahay in lam yarahaa bashar axad bashar ah xataa yuunan arkin oo gabadha keligeed ayadoo gurigeeda ku tukanay baa laleeyahay is-astur oo madaxa dabool oo halkaa dabool wejiga iyo labada sacab keliya ayaa loo ogolyahay gabadha markay tukanayso inay feedato oo wejigeeda way feedanaysaa markay tukanayso iyo labada sacab keliya haddii rag ajaanib ay aragtana ayadoo tukanayso wejiga way qarsanaysaa oo gacmaheeda iyo wejiga way daboolanaysaa xataa hadday rag ajaanib ah ay si lama filaan ay kusoo baxaan ayadoo tukanayso wejiga way qarsanaysaa laakiin rag ajaanib haddaysan la joogin wejiga iyo labada sacab way banayn kartaa baa layidhi laakiin lugaheeda hoose oo cirbaheeda iyo in la arka lama rabo waa inay qarisaa oo marada dhulka ay geysaa oo cirbaheeda markay tukanaysa inaan la arkin baa la doonaya wa qaala cataa bin warqaa ninkaas shaacirkaas wuxuu yidhi wahuwa yaxuu yaxuthu dadka ku boorinahaya cala aljihaad jihaadka dadka ku boorinahaya kutiba waa la qoray buu yidhi alqatlu dilki iyo walqitaalu dagaalki calayna annaga ragga ah ayaanu lagu qoray buu yidhi rag haddaan in nala dilo oo annaga aan dhimanno oo dagaalkiina lagu dilo walqitaal inaan dagaalanno ayaa korkeena lagu qoray wa cala alkhaaniyaati haweenka korkoodana waxaa lagu qoray oo lagu waajibiyey jaru duyuul buu yidhi maryaha ay xiranayaan darfahooda hoose inay dhulka ku jiidaan dhulka inay ku jiidaan xijaab hadduu yahay weliba xijaabka laga hadlayaa gabadha markay banaanka u baxayso ilan dharka ay qaadanayso waa xijaabka xijaabkeeda markay banaanka u baxayso dhulka inuu jiido ayaa gabdhihii lagu waajibiyey qaala sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi fa ina anisaaa haweenka calaa cahdihi waagii nebiga kuna waxay ahaayeen buu yidhi yalbasna kuwa xirta thiyaaban dhar dawiilaati dayl oo darafta hoose dharkooda aada uu u dheeryahay oo xijaabkooda dhanka hoose oo dhulka xiga uu aada u dhaadheeryahay bay waagii nebiga hablaha xiran jireen bixayu meeshii weeye yanjuru uu jiidmi jiray khalfal mar'ati gabadha gadaasheeda gabadha xijaabkeeda qeybta hoose markay soconayso gadaasheedu uu jiidmahayay idaa kharajad markay guriga ka baxdo gabadha markay guriga ka baxayso suuqa aadayso wax soo iibsanayso ama ay dan yeelato guriga ka baxayso xijaabkeeda qeybta hoose dhulkuu ku jiidmi jiray dhulkuu xaaqi jiray rajulu ninka laakiin ma'muurun waxaa la amray buu yidhi bi-an yushamira daylahu maradiisa qeybta hoose inuu kor u qaato inuu kor u qaado xataa laa yabluqa alkacbayn ilaa aynan gaarin anqowga inaynan gaarin ninka asaga saasaa la amray ninka iyo haweenta xagga dharqaadashada way ku kala duwan yihiin marka saas wey marka ragga iyo haweenku xagga dharqaadashada saasay u kala duwan yihiin haweenta waxaa la amrahayaa inay xijaabkeeda qeybta hoose markay guriga ka baxayso dhulka inuu jiidaa la rabaa dhulka inuu jiido ayaa la doonahayaa oo haweenbaa xataa nebiga weydiiso waxay tii rasuulka ilaahayow markaan suuqa marayno iyo meelaha qashinka iyo xijaabkeen dhulku jiidahayaa oo meel nijaaso laha laga yaaba inaan marno see la yeelayaa marka hadhow dharkaas miyaan ku tukan karnaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi meel nijaasale markaad martaan hadhow dhul daahir ah sooma maraysaan buu yidhi oo xijaabkiina idinkoo qaba haa dhulkii nijaasada ahaa wax idinka soo gaaray waxaa dahirahaya dhulkaas daahirka ciiddaas daahirkood sii maraysaan ayaa idin dahiraysuu yidhi marka gabadha marka sidaas wey xijaabkeeda way ku tukan kartaa ee shaki inay isgeliso oo waxaan dhulka jiidaayo meel walbaan maraayo nijaaso ah oo moog lama rabo islaamka waxaa weeye waa sharci la raacayo ra'yi iyo hawe iyo kuma dhisna macnaa cali bin abi aalib waa kii yidhi low kaana diinu bira'yi la kaana asfalu lkhufi wlaa bilmasxi min aclaahu buu yidhi haddii diintan ra'yi ku dhisnaan lahayd kabaha khufka khufaynka la yidhaahdo waa kan la yidhi kor ha laga masaxo qofka musaafurka ahna saddex maalin iyo saddex maalin qofka muqiimka ahna maalin iyo habeen kor laga masaxa keliya markii qofka weysada ka jabto marka meeshii lagu soconayna kabaha waa xagga hoose xagga hoose lama masaxayo kor baa laga masaxaya caqliga wuxuu keeni lahaa in kabaha kor aan laga masixin dhulka laga mas xagga hoose oo oo dhulka la dhigaya in laga masaxo marka diintan waxaa weye diin itibaacun keliya loogu talagalay wixii sharciga ilaahay ku sugnaada in la raaca la rabaa ra iyo caqli iyo maxaa hoos loo masixi waayo kor loo masaxaya iyo ah marka waxaa weeye xijaabka gabadha dhulka si kasta u jiido daahir weeye macnaa markay gurigeeda timaado way ku tukanaysaa rasuulkaa sheegay calayhi salaatu wasalaam asaadiqulmasduuq baan raacaynaa warkiisa macnaa sidaa weeye wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebiga hadalkiisu ma ahan macnaha hawadiisa iyo naftiisa kama hadlo wuxuu ku hadlaya waa waxyi waxyun min allah weye marka gabadhu marka waxaa weye xijaabkeedu sidaasaa la doonahayaa inuu waas inuu yahay xijaab jirkeedoo dhan qarinahayo oo dhulka jiidahaya inuu yahay baa la doonahayaa macnaha shardiga koowaad kaas weyn jirhkeedoo dhan gabadha inuu qarinahayo wejigeeda labadeeda indhood markay ugu mooye wax kale inaan la arkayn labada indhood indhashareerkana waa inuunan duleeladiisa gabdho waxaa arkay indhashareerkooda uu aada u weyn yahay oo gabadhii sunnayadeedii iyo daamankeedii meelo badan oo gabadhii xataa la sifayn karaba macnaha inay gabadhan caddahay inay madowdahay qofkii fiiriya markiiba hor uu ka garanaya ilaahay ha ka baqaan gabdhahaasi waxaa la doonahayaa gabadha haddii indheheeda la fiiriyo inaan la garan karin gabadhan inay madowdahay inay caddahay inaan la sifayn karo mar haddiiba lagu sifayn karo oo dadkii ku sheegay maaadka maxaad ka xijaaban tahay marka waaba lagugu sheekaysanaya gabar cad weeye gabar madow weeye waa gabar maariina waa gabar sana waaba lagu tiltilmaamaya adaaba isqaawisay marka waxaa la doonaya inay gabdhuhu ilaahay ka baqaan xijaabkan shuruudihiisa waa kana waana xuju kugu yahay haddaad intaad akhrisato aada raaci weyso qiyaamo ilaahay subxaanahu watacaala waa ku haystaa wey marka waxaa la doonayaa gabdhaha kitaabkan akhristana oo barta inay gabdhaha kaleo muslimaadka ah ama xijaabka aanan garanayno hadda ku cusub ama cilmigaas aanan lahayn inay u sheegaan hadday ku arkaan ay ka qabtaan yidhaahdaan sidaan ma ahan xijaabka la doonahayo sidaan looma xijaabto sidan xijaabka looma soo tasho noocan ma aha noocii xijaabka sharciga ah oo la doonahay waa in sidaa is yidhaahdaan oo ayaga xumaanta iska qabtaan shardiga labaadna waxaa weeye wa an laa yakuuna shifaafan xijaabka gabadha qaadanayso xijaab khafiif ah oo jirkeeda laga dhex arkahayo waa inuusan ahayn jirkeeda mid laga dhex arkahayo oo khafiif ah walaa dayiqan mid ciriiri ku ah yasifu badanaha badankeeda sifaynahayna waa inuusan ahayn labada midna lama ogolo mid kafiif ah ama jilicsanna lama ogolo mid kafiif ahoo laga arkayana lama ogolo walaa dayiqan mid ciriiri ah oo ku dhegan jirkeeda ku dhegan oo xibnihii jirkeedaba la arkahayo oo muujinahayo soo saarayana lama ogolo can usaamata ibni zayd saxaabigaas qaala wuxuu yidhi kasaanii rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu igu aradbixiyey qubdiya maro qubdiya ah qubdigaas wuxuu ahaa magaalo maxaan ku rahdaa maya nisbatun ila alqibdi qibdiyiinta masaarida qolo ka mida ah la dhihi jiray qibdiyiin qibdiyiinta macnaa waa ahlu masar wey marka reer masar dharkay samaysan jireen dhar ka mid ah ayaa maro qubdiyo ahoo oo masar lagu sameeyey ayuu ii maxaan ku dhaha rasuulka ii marashay kasaani rasuululahi rasuulku wuxuu i siiyey oo igu arad bixiyey qubdiyatan maro qubdiyo oho masar lagu soo sameeyey kafiifatan oo adag kaanad waxay ahayd mima ahdaa waxyaabuhu usoo hadiyey lahu nebiga daxyatulkalibi daxyatulkalibi ninkii la dhahayay waxyaabuhu nabiga usoo hadiyey bay ka mid ahayd fa anigana markii nabiga uu iisoo hadiyey anigana waxaan ku aradbixiyey buu yidhi imra'atii haweenteyda haweentaydii baan kusii aradbixiyo aradbax ka dhigaan dhahay biil xiro fa qaala rasuululaahi markaasuu rasuulkii ninkii oo maradii xiran buu waayey markaasuu su-aalo wuxuu yidhi maa laka laa talbasu lqibdiya maxaa kugu dhacay maradii aan ku siiyo qibdiyada aheyd oo masar lagu sameeyey ma xiranaysida maxaa kugu dhacay faqultu waxaan dhahay buyidhi yaa rasuulallaahi kasawtuhaa imra'atii haweentaydan ku arad bixiyey fa qaala nebigu wuxuu yidhi waa yahaye murhaa haweentaada waxaad amartaa an tajcala inay yeesho taxtahaa hoosteeda khilaalatan khilaalo inay yeesho macnaha maro kale khilaalada waxa weeye waa maro oo ayadana maxaan ku dharka hoosta laga qaata ah wey dharka hoosta laga xirtaa khilaala ay dhihi jireen marka waxaad amartaa inay yeesho hoosteeda khilaala maro kale inay ka hoos qaadato fa innii akhaafu waxaan ka baqayaa maradaas qibdiyada ah an tasifa xijma cidaamiha inay sifaysoy muujiso lafaheeda maxaan ku rahdaa gabadha lafaheeda xijmigooda intay la egyihiin inay muujiso oo soo saartaan ka baqayaa buu yidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam qubdiya marka kelimaadkii xadiidka ku jiruu macnaynaya qubdiya waxaa la yidhaahdaa nisbatun ila alqibdi qolada qibdiyiinta la yidhahdo reer masar wey ahlu masar wey walqubaadiina waxaa weeye thiyaabun min kutaanin waa dhar oo suuf ka samaysan kaanat tucmalu bimisr oo masr lagu samayn jira halaalana waxaa weeye shicaarun waa dhar yulbasu laga xirto taxta thawbi marada dharka kale hoostiisa laga qaata way oo jirka xiga kafiifana waxaa weeye khaliidatan waa maro adag laa tashifu maa taxtaha oo maradii qibdiyada waxay ahayd maro adag oo kahiifo ahoo macnaha waxaa laga wadaa qaliida adag laa tashifu maa taxtaa waxa ka hooseeya aanan aynan maxaan ku aynan ka muuqanin laakinaha laakin linucuumatiha maxaana debeecsanaanteeda iyo wariqatiha jileeceeda ayaa tasifu ay sifaynaysaa xajma maa taxtaha waxa ka hooseeyo ayay tilmaamaysaa baa marka maradan nebiga uu ninkan daxyatalkelibi uu siiyey waxa uu nebiga u diidahayay inay keligeed haweentiisa ku labisato waxaa weeye maradu waxay ahayd baa layidhi maro jileecsan jilic way jileecsaneed linucuumatiha wa riqatiha baa loo diidahayaa baa layidhi oo maro jileecsan bay ahayd marada xataa mar waxaa dhici karta xijaabka gabadha xeranayso inaan jirkeeda laga arkayn laakiin way jileecsan tahay sideeda kale jileec u tahay oo maro adag ma ah marka jileecaas wuxuu keenayaa dabaysha hadday timaada inay gabadha jirkeeda ku dhigto oogadeedii iyo xibnaheedii la arko oo markay soconaysa xibnaheedii ay muujiso marka jileecana lama ogola maro oo laga dhex arkayna lama ogola intaba lama ogola can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu yidhi sinfaani laba qolo min ahli naar ahlu naartay ka mid yihiin lam arahumaa mana arkin labadaas qolo bacdu markaa ka bacdi ma arkin buu yidhi sinfaani laba kooxood ama laba qeyb oo dadka ka mid ah min ahli naari buu yidhi rasuulka ahlu naar bay ka mid yihiin lam arahumaa labadaas qeybna ma arkin bacdu weli ma arkin buu yidhi qeybta koowaad waxaa weeye nisaa-un haween kaasiyaatun dhar qaba caariyaatun haddana qaawan maa-ilaatun oo maa-ilaad ahoo markay soconahayaan saa isu jejebinahaya ama maa-ilaad ahoo daacadii ilaahay ka leexday mumiilaad ahoo garbahooda saas u leexleexinahaya oo weeye ama mumiilaad ahoo maxaan ku rahdaa ayaga maa-ilaaday way isa mumiilaad weeyo ragga waa xaggooda ayay maxaan ku rahdaa soo fiirinahayaan oo is leexanahayaan oo raggii bay fidnaynahayaan ayagii waa isjejebinahayaan mumiilaad weeyo oo maxaan ku rahdaa waa kuwa loo iilanhayo oo raggi xaggooda damcahay markay soconayaanna maa-ilaad wey saasay isu jejebinahayaan calaa ru-uusihinna madaxyadoodana waxaa ahaaday amhaal asnimat lbukhti sida tuurta kuruska maxaan ku rahdaa ratiga buktiga buktiga waa waa rati ama awr ee carabta maxaan ku raahdaa reer iiraan ay lahaan jireen oo kurus weynaa ayaa bukti la dhihi jiray marka madaxooda korkiisana waxaad moodaa buu yidhi amhaale asnimati lbukhti sida kurusyada ratiga almaa'ilati kurustiisa ay leexsan tahay laa yarayna ma arkayaan haweenkaasi aljannata jannada ma arkayaan madaxooda sidii ratigaas kuruska weyn oo kurustiisa ay xagga xagga u leexanayso kaleo madaxooda tintooda kor baruuka iyo baruukada waxaan baaruukada ay dhahaan iyo waxaasay gashanayaan markaasay maryad madaxa ka buuxinayaan madaxooda cirka u taagayn rasuulka wuxuu yidhi gabdhaha noocaas laa yarayna aljanna oo madaxooda kor u taagahaya oo markay soconayaan isjejebinahaya laa yarayna aljannata jannada ma arkayaan walaa yejidna riixaha jannada carafteedana heli maayaan kuwaas hal qolo weeye oo rasuulku wuxuu yidhi laba qolo ahlu naar weeye welina ma aan arkin buu yidhi wa rijaalun kuwa labaad waa rag qolada labaad nebigu uu sheegahay waa rag macahum waxay sitaan siyaadun karbaash ka adnaabi lbaqar sida seemaha lo-doo kale yadribuuna biha annaas karbaashyadaasna dadkay ku garaacayaan xaqdarray ugu garaacayaan ayagoo dadkii wax ay galabsadeen inayna jirin ayay dadka iskala dhacayaan sida kuwa askarta oo waagii siyaad barre oo ula yareelay wadan jireen oo dadka iskaga tumayeen iskaga garaacayeen qowluhu rasuulka qowlkiisa kaasiyaatin caariyaat qiila waxaa layidhi macnahooda waxaa weye kaasiyaatin gabdhihii dhar bay sitaan oo min nicmat illaahi bay huwan yihiin ilaahay nicmadiisi bay huwan yihiin caariyaatin laakiin waxay ka qaawan yihiin min shukriha nicmada ilaahay shukrigeeda waa ka qaawan yihiin wa qiila waxaa kaloo lagu macneeyey macnaahu waxaa weeye kaasiyaad caariyaad kaasiyaad waxaa la yidhaahdaa lisatri bacdi badaniha badankooda qaar ka mid ay asturahayaan ee gabadha asturaysa qarinaysa watakshifu bacdahu badankeeda qeyb ka mid ahna way muujinaysaa idhaaran si ay u muujiso lijamaaliha quruxdeeda iyo wanaxwihi wixii la mid wa qiila waxaa la yidhi talbasu waxay xiranaysaa thawban raqiiqan mara jilicsan sida diracyada oo khafiifka ah oo kale yasifu lowna badanaha waxay sifaynaysaa midabka jirkeeda midabkiisay sifaynaysaa macnaa Ah, oo maradaas waxay sifaynaysaa gabadha jirkeeda midabka uu leeyahay hadday guduudan tahay hadday caddahay hadday madowdahay waa sifaynay qowluhu rasuulka qowlkiisa maa-ilaad uu yihi waxaa laga wadaa ay can daacat illah ilaahay daacadiisay ka leexsan yihiin iyo wamaa yalsamuhunna wixii ku laasimahaya xifduhu inay ilaaliyaan ayay ka leexsan yihiin ka weecsan yihiin qowluhu rasuulka qowlkiisa mumiilaad qiila waxaa la yihi waxaa laga wadaa ma maa-ilaad horta waxaa laga wadaa baa la yihi yamshi bimashyihinna bimashyihiina laga wadaa socodkooda markay soconayaan mutabakhtiraatin ayagoo isqaadqaadahaya mumiilaadna waxaa laga wadaa waa kuwa leexleexinaya oo u leexleexanahaya u eeleelanhaya liaktaafihinna garbahooda ay saas xaggooda u eeleelanhaya <clears throat> qowluhu calaa ru ru'uusihina amhaala asnimati lbuktina waxaa laga wadaa ee yucliina shucuurahunna tinta madaxooday kor u taagahayaan ka asnimati lbukti sida ratiga kurskiisoo kale qowluhu albukhtana waxaa weye alibil ay alibil alkhuraasaaniya geela oo iiraan ay lahaan jireen oo kale kursiyada waaweyna ayay madaxooda ka yeelahayaan cirarkay geynahayaan qaala lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi fii majmuuci alfataawa kaasiyaatun caariyaad waxaa laga wadaa fa hiya gabadha kaasiyatun dhar bay qabtaa wa hiya fi lxaqiiqati caariya dhab ahaanna way qaawan tahay mithla waxaa ka mida man taktasi man tagtasi gabadha xihanaysa athawba raqiiq marada jilicsan sida diraacyada khafiifka ah alladii yasifu basharata gabadha jirkeeda sifaynahay aw thawbi dayiq ama mare ciriiri ah oo ku dhegan alladii yubdii muujinahaya taqaadiica khilqiha abuuritaankeeda meelaha ay kala goosyadeeda muujinahaya midla cajiizatiha sida simaheeda oo kale iyo wasaacidiha dhudhumadeeda muujinahay wanaxwi daalika iyo waxa la midka ah oo gabadha hadday dirac ku dhegan ama xijaabba kasoo qaadba xijaab ku dhegan hadday qaadato dee markay soconaysa simaheedii iyo iyo xibnaheedii kala goosyadeeda baa la arkaya wa inamaa kiswatu lmar'ati gabadha dharkeeda waxa weeye maa yasturaha buu yidhi sheikhulislaam wax gabadha asturahay oo falaa yubdii jismaha jismigeeda aan muujinayn walaa xajma acdaa'iha xibnaheeda xijmiga xibnaheedana aanan muujinayn likownihi ahaanshihiisa kahiifan mid adag inuu yahay waasican oo waasaca ayaa la doonahayaa marka gabdhuhu marka waxaa weeye dharka kafiifka gabadha waxay qaadan kartaa keliya diracyada kafiifka iyo dharka kafiifka oo jirkeeda ka muuqanahaya waxay u qaadanaysaa ninkeeda keliya gurigeeda markay joogto ninkeeda la joogto gabdhaha muslimaadka xataa diraca kafiifka ah oo caloosheeda iyo xabadkeeda laga arkahaya ma soo qaadanayso waxay usoo qaadanaysaa waxaa weeye ninkeeda diraca kafiifkaa diracyada maxaanku idhaahdaa oo hadda baatiyada la tolanahayo la sharsharxahayo oo garbaha go-an waxaasoo dhan ninkeeda usoo qaadan laakiin gabdhaha muslimaadka markay gurigooda yimaadaan go-bay garbaha iska soo saaranaysa ama xabadkeeda iyo qoorteeda iyo adi xabadkeeda iyo garbaheeda iyo in la arka ma fiicna macnaha waa inay ka qarsataa weeye oo ninkeeda meelahaas waa ziinada macnaha hoose weeye oo macnaa ninkeeda keliya loo ogol yahay ma ahan gabadha inay haweenka isu muujiso xabadkeeda iyo garbaheeda iyo maxaanku yidhaahdaa iyo waxyaabahaas ay tusiso ma ahan macnaha marka gabadha muslimadda ah waxaa la doonahayaa dharka ay tolanayso naftigeeda inay macnaa iska fiiriso oo maxaan ku aada isaga ilaalisa la doonahayaa macnaa aada isaga ilaaliso waxaa kaloo gabdhaha hadda maacilaad baan yidhi gabdhaha leexleexanahaya markay soconayaan saa usu dhinac u wacweecanahayo sidaa dhinac u leecliicahay leecliicitaankaas waxaa kaloo keeni kara gabdhaha hadday qaataan kabaha dhaadheer kaba dhaadheer oo kaba qoob dhaadheer hadday qaataan oo kaba qoobkood uu dhaadheer yahay gabadhi markay soconaysa leexleexashadaas waa ka imaanaysaa macna oo gabdhaha waxaa la doonayaa kabaha ay qaadanaya naftigooda kaba baasa ah oo dhulka u dhow inay qaataan laakiin kaba qoobkooda uu dheeryahay markay gashtaan dhowr arrimood bay keenaysaa kabahaas qoobka dheer marka koowaad gabadhi inay leexleexato leexleexashadan oo dhinac hadba xagga u leexato xagga u leexato waxaa kaloo keenaysaa gabadha xibnaheeda iyo kala goosyadeeda inay soo baxaan ay muuqdaan waxaa kaloo keenaysaa caafimaad daray keenaysaa waxaa kaloo keenaysaa tashabuh gaalada inay isu ekeysaysa ilaa gabdhaha xunxunoo ayaa lagu yaqaanaa oo kabaha dhaadheer oo qoobka dhaadheer qaata intaasoo dhibaatay keenaysaa xag diin iyo xag akhlaaq xumi a ah macna iyo xag caafimaad darraba intaas buu isugu jiran oo gabdhaha xataa gabdhaha kabaha dhaadheer qaata keliyaha laga qabtaa macna keliyaha keliya xanuun bay leeyihiin caafimaad daray leeyihiin oo xadiidkan leexleexashada gabadha hadba dhinacay u leexleexanayso way ka dhalanaysaa marka gabdhaha muslimaadka ah kabaha ay qaadanhayaan ay ku labisanhayaan qoobkooda waa inay iska fiiriyaan qoobka eh, xagga ciribta dambe kabaha iyo xagga hor inay siman yihiin baa la rabaa oo ciribta taakaba ha lahaadaan laakiin taakadaas xagga hore oo kabta iyo xagga dambe inay isla egyihiin oo dhulka markay taallo gabadhii waa inaysan gabadhii xagga ciribta aysan kor u kicin baa la rabaa wayna kor u kicin marka ilaahay ha ka baqaan gabdhaha waa inay kabaha ay qaadanayaan kaba dhaadheer oo qoob dhaadheer sida haweenkii jaahiliyadoo kale mushrikaadkaoo kale kabahooda inaysan qaadanin oo kaba baasa ah inay qaataan wey gabdhaha waa in taana loo sheega wa an laa yakuuna mudayaban shardiga saddexaad waxaa weeye xijaabka gabadha ay qaadanayso waa inuusan ahaan mid la carfiyey oo wax kasoo carfaaya waa inuusan jirin can abi hurayra waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ayumaa imra'atin asaabat bukhuuran gabarh kasta oo soo marsata bukhuur soo marsata oo foox ama ama ama jaawi iyo waxyaabahan gabadha maxaa gabdhaha ay isku fooxiyaan oo jaawiga iyo waxyaalahan ay isku uumiyaan gabadhii isku soo carfisa falaa tashhad macana alcishaa alaakhir rasuulka yidhi cishaha dambe salaada cishaha iyaynan noo imaanin buy rasuulka ayna la tukanin ilan nebiga rag baa la tukan jiray gabdhahana gadaal bay ku tukan jireen can zaynaba imra'ati ibni mascuud waxaa gabadhan laga wariyay cabdullahi ibni mascuud xaaskiisa qaalad waxay tiri qaala lanaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu nagu yiri bay tidhi idaa shahidad ixdaa kunna almasjid midiin hadday masaajidka imaanayso falaa tamasa diiban wax carfaayaysan xijaabkeedii iyo jirhkeedii iyo yaynan yayna soo marmarsanin wax kasoo carfaahay marka gabadha markay banaanka aadayso xijaabkeeda wax carfaaya waa inuusan kasoo carfin waa inay hadduu xijaabka carfaayo waa inay iska siibtaa oo xijaab aan carfayn inay soo qaadataa haddii kale waa zaaniyad sida rasuulka uu ku tilmaami doono yaxrumu waxaa ka xaaraana cala almar'ati masu diibi inay marsato udug calaa badanihaa jirkeeda wa calaa thawbihaa maradeeda ilaa lisawjiha faqad ilaa ninkeeda keliya ayay u marsan kartaa gabadha waxay isu carfinaysaa ninkeeda keliya macnaa cid kale inay isu carfiso uma bannaan wayustaxsanu waxaa aada loo jeclaystaa an tastacmila inay isticmaasho gabadha adiib uduga alladii yakhfaa raa'ixatuhu caraftiisa ay qarsoon tahay kamaa qaala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam sida rasuulkaba u yidhi inna diiba rijaali ragga udugooda waxaa weeye maa dahara riixuhu midka caraftiisu ay muuqanayso wa khafiya lownuhu midabkiisa uu qarsoon yahay watiibu nisaa ilaaka haweenka udugooda waxaa weeye maa dahara lownuhu midka midabkiisa uu muuqanayo wa khafiya riixuhu caraftiisa laaka ay qarsoon tahay marka gabadhu waxaa weeye haddii xijaabkeeda uu marsan yahay wax midabkiisa muuqanahaya laakiin aanan soo carfaynin oo carafti uunan soo baxaynin dhibaato ma laha laakiin waxaa la diidahaya inuu soo carfahaya macnaha waxa ay soo marsatay wax markay ragga ah, ajaanibta ay agmarays usoo carfahaya la diidahaya qaala shawkani wuxuu yidhi imaamu shawkani kitaabkiis naylowdaarka wuxuu ku yidhi faqad warada waxaa soo arooray tasmiyatu lmara haweentii in lagu magacaabo allatii tamuru maraysay bilmajaalisi meelaha ragga fadhiya ajaanibta ah walahaa diibun ayadoo udug soo marsatay lahu udugaasna uu leeyahay riixun riix zaaniya zaaniya in lagu magacaabaybaa nusuusta kusoo aroortay gabadha udug nimanka markay soo agmaraysa ajaanibta usoo carfahaya hadday udugaas soo marsato gabadhaas rasuulku wuxuu ku magacaabay zaaniyad inay tahay kamaa akhraja turmudi sida imaamu turmudi uu soo saaray wasaxaxahu uuna saxiix yeelay abu daa-uud wanasaa-i iyo nasaa-iba ay saxiix yeeleen can abi muusa alashcari waxaa laga wariyey oo rasuulku uu ka wariyey kullu caynin il kasta zaaniyatun waa zaaniyad il kasta oo wax fiirisa haweenta hadday fiiriso nin ajaanib ah ishaas waa zinaysat alcaynu tasni waa kii rasuulka yidhi wa zinaaha annadar haweenta ishu way zinaysataa buu rasuulka yidhi zinadeeduna waa fiirada oo ajaanibta la fiirinhayo walmar-atu buu yidhi rasuulka haweenayda ida stacdarad hadday isa soo carfiso fa marad bilmajlisi meel rag fadhiya ay soo agmarto fa hiya kada wa kada saas iyo saas wuu yidhi haweentaas yacnii wuxuu ka wadaa zaaniya waa zaaniyad zaaniyad oo kale la xuguntahay macnaha oo hadda zaaniyad oo waa la rajminhayaa ama waa la karbaashayaa ma ahan laakiin waxay uun la mid tahay qof haween zino samaysay oo zinadii maxaan ku rahdaa nooc ka mid ah samaysay wey macnaha zina xadka waajibaya ma ahan laakiin waxaa weeye muqadamaatu zina wey zinada muqadamaadkeeda wey walaa taqrabu zina inahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila waa ka ilaahayii zinada ha u dhowaanina macnaa asbaabihii zinada wey asbaabihii zinada weeye caraftaas iyo ragga la agmaraayo iyo laisa soo carfinaayo waa zinada asbaabihii lagu gaarayay marka zina lagu magacaabahaya maadaama wax walba wixii ku gaarsiinahayo xukunkiisa ayay qaadanahayaan macnaha shardiga afraad oo xijaabka gabadha muslimada laga doonaya waxaa weeye wa an laa yakuuna mushaabihan lilibaasi rijaal waa inuusan gabadha xijaabkeeda uunan u ekaanin ragga maxaanku dhahda dharka ay qaataan can abi hurayra waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalam lacana wuu lacnaday alrajula ninka yalbasu xiranaya lubsal mara haweenta dharka ay qaadato walmar-a haweentina wuu lacnaday nebiga talbasu xiranaysa lubsa rajul ninka dharka uu qaato haween hadda hadday surwaal iyo shaati soo qaadato soo dharkii ragga ma aha waa la lacnaday ninka hadduu dirac iyo xijaab iyo waxaa soo xirtana asagana waa dharkii haweenku qaatay waa la lacnay haweenkata koofiyad hadday qaadato waa la lacnay waa sidaasoo kale can ibni cabaas radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi lacana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu lacnaday almutashabihaati gabdhaha kuwa isu ekeysiinahaya oo mina nisaa'i gabdhaha ka mid ah birijaali ragga isu ekaysiinahaya waalmutashabihiina kuwa isu ekeysiinahayo min arijaali ragga kamida mida haweenku isu ekeysiinay labadaba maxaan ku rahdaa wuu lacnaday rasuulka marka la leeyahay dharka ragga haweenta hadday qaadato waa la lacnaday maalan hadda dhar waxaa jira mushtarig ah oo raggana ay toshaan haweenkuna ay toshaan dharkan hadda gabdhaha xijaabka ay ka toshaan raggana saraawiil bay ka toshaan shaarar bay ka tosaan marka kaas maaha kan la sheegahayo dharka la sheegahayo oo gabadha loo diidahayo waxaa weeye dhar oo ragga keliya lagu yaqaano dhar ragga keliya ay toshaan ama qaab ay u tashaanba ama qaabkii raggay u tolanayeenoo kale inay u tolato ama dhar noocooda ragga keliya unba lagu yaqaano haween aaban lagu aqoonin aa la diidaya laakiin dhar mushtarig ah oo ragganu ay qaataan haweenkana ay qaataan la ogyahay kaas waxba dhib leh sida hadda xijaabyada gabdhaha dharka ay xijaabka ka toshaan raggana saraawiil iyo fitishaariyaal iyo dhar bay ka tushaan kaas maaha ka la sheegahay waa dhar un ragga keliya lagu yaqaano caan ay ku yihiinoo haweenba aan looga baranin wey dharka la sheegahay shardiga shanaad waxaa wey oo dharka xijaabka gabadha muslimada laga doonaya inuu yeesho wa an laa yakuuna mushaabihan gabadha xijaabkeedu waa inuusan shabihin lilibaasi lkufaar gaalada macnaha dharkoodaoo kale waa inuusan shabihin oo gabadha dharka ay ku labisanaysa ama xijaab ha ama keyrkiise haweenka gaalada dhar ay qaataan oo kale hadduu egyahay ama sida haweenka gaalada maxaanku idhaahdaa lagu yaqaano oo ay u toshaan oo kale marka waxaa weye mushaabahatulkufaar baa meeshaas soo gelaysa fa can cabdilaahi bin camar waxaa laga wari ra-aa wuxuu arkay rasuul sala allahu calayhi wasalam buu yidhi calaya anigoo qaba thowbayni laba maro korkayga anoo ay saaran yihiin oo ku labisan thawbayni laba maro mucasfarayni oo mucasfarayn ahoo casaan ah fa qaal nebigu wuxuu yidhi inna haadaa dharkan min hiyaabi lkufaar dharkii gaalada weeye falaa talbashaa xiran buu ku yidhi dharkan cascas ragga muslimiinta looma ogolo inay qaataan dharka casaanka ah ee iska ilaali waa dharka gaalada lagu yaqaanee iska ilaali baa layidhi marka dharka cusfurka ah ama dharka casaanka ah shaar guduudan ama surwaal guduudan ama macnaha waxaa weeye waa laga digay macnaa ragga khaasatan waa looga digay ragga nahyi baa ku soo arooray nebiga hadduu qaadanayo dhar casaaneh sida ibnuqayim uu sheegay dhar casaan ahoo midaba kale ku jiraan waxba dhib maleh laakiin dhar casaan ahoo guduud keliya ah shaati guduud keligeed funaanad guduudan oo wax midab kale aan la socon surwaal gaduudan oo midab kale la socon ragga waa loo diiday macnaha karaaha waaya layiri ma fiicna inay qaataan haddii guduudka midaba kale ay ku jiraan dhib mushkila ma leh haweenka laakiin ayagu dharka guduudan way qaadan karaan bay culummada jamhuurta say u badan yihiin saasay qabaan haweenka ayaga kuma jiraan dirac guduudan iyo xijaab guduudan iyo way iska qaadan karaan laakiin dharka guduudan xoogaa waa laga sii fiican yahay oo culummada qaar baa ka dayriyeen haweenka xataa inay iska daayaan baa fiican laakiin hadday qaataan mushkilo ma lahan oo nahyiga wuxuu ku socdaa bay yidhaahdeen ragga keliya oo haweenka dharka guduudan way qaadan karaan xijaab way ka dhigan karaan dirac way ka dhigan karaan sida raajixa waa sidaas wahaada alxadiidu xadiidkan yadullu wuxuu ku tusahayaa calaa taxriimi libaasi lkufaar inuu xaaraan yahay maxaanku dhahdaa dharka gaalada in la qaato watashabuhi bihiyaab bithiyaabihim iyo in la isu ekeysiiyo dharkoodoo kale liannahu man tashabaha maxaa yeele qofkii isu ekeysiiya biqowmin qolo fa huwa minhum ayagu ka mid yahay waxaasuu isaga ekeysiiyey ayuu oga mid yahay wanahyu can tashabuhi bithiyaabi lkufaar iska reebidda in loo ekaado oo la shabaho dharka gaalada laysa khaasan birijaal ragga geliya gaar kuma ah bal huwa caamun waa arrin caam ah yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya alrijaal wanisaa ragga iyo haweenka oo dhan waa laga reebay in dharka gaalada oo kale in la qaato yacni xagga midabka marka laga hadlay dharka guduudan waa ka hadalnay ragga waa ayaga waxa waa loo diiday oo nahyi baa kusoo arooray ragga dharka guduudka khaaliska ahoon midab kale la socon inay qaataan haweenka laakiin midabka guduudan looma diidin sida raajixa laakiin waxa laga hadlaya waxaa weeye dhar lagu yaqaano haweenka gaalada ah oo haweenka gaalada leh ay qaataan inay gabadhi muslimadda ah ay qaadato way wax la diidahayo waxaa kaloo jira maalan waayadan hadda dhar waxaa jira ama sida loo tasho kale oo dadka qaar hadda macnaa khalad ay ka fahmeen oo ma og marka gabdhaha inay arintaas aada u ogaadaan oo ii dhegaystaan waan jeclaan lahaa macnaha dad baa khalad ka fahmay mar aan ka hadalnay macnaha gabdhaha dharkan oo hadda diracyada ay tolanayaan oo baatiga ah oo sharsharaxaada xabadka iyo qoorta iyo waxyaabaha loosoo samaynahayo marka waxaa jira kuwa diracyo oo garba go-an oo garbahooda ay go-an yihiin marka garbahaas kuwaas garbaha go-an oo xabadkana uu feydan yahay garbahan uu ka go-an yahay gabadha dhinkeeda keliha u qaadataa niri laakiin gabdho muslimaad ah markay gurigeeda yimaadaan yayna dharkaas oo garbaha go-an oo xabadka feedan yaynan gabdhaha muslimaadka markay u yimaadaan yaynan soo ola soo bixin oo usoo qaadanin ee ninkeeda keliya way u bannaan tahay dad baa u fahmay marka inaan nidhi maba qaadan karta gabadha muslimadda ah waa xaaraan oo wiil muslim oo harqaan aha wuxuu ii sheegay in wiil kale intuu u yimid uu yidhi soo dharkaan lama reebin gabdhaha muslimaadka in loo tolo maxaad u tolaysaa waaban kula hadliban laa ukalimuka abadan mar dambe weligay dambe kulama hadlahay oo wiilkii waa igooyay buu yidhi marka arintaas waa arin khalada ah, macnaha annagu sidaa ma oran ee waxa weeye diracyadan ama dharkan oo diracyada baatiga ama dhar kaleba dirac kaleba ha ahaadee garbaha go-an oo xabadka feedan oo gabadha gurigeeda markay joogto ay qaadanayso ninkeeda keliya loogu talagalaa nidhi laakiin gabar muslimad markay u timaado waa inay maxaan ku garbaheeda macnaa kuwan dharkan garbaha go-an oo xabadka feedan aynan u qaadanin oo cowradeeda ay gabadha muslimadda ka ilaashataabaa nidhi laakiin ninkeeda keliya u qaadan kartaabaa nidhi laakiin ma aanan odhanin diracyada garbaha go-an oo xabadka feedan gabadha muslimada ma qaadan karto annagu ma aanan oranin qowlkaasne waxaa weeye beri baan ka nahay hadalkaas inaan nidhi ani iyo saaxiibkayba waxaa kaloo aan maqlay in dadka qaar ay yidhaahdeen macnaha diracyada hadda la tusho waa aragtay oo baatiga gabdhaha sharaxsharxya loo sameeya qaar baa waxaa wadnaha xabadka looga dhejiyaa wax calaamad wadna oo kale u sawiran oo bir ka samaysan ama wax kale dhar la tolay ka samaysan dad baa yidhi waa calaamad kirishtaanka oo mushrikiinta waxa weeye way caabudaan oo waxa weeye qofkii samaystana waxa weye ilaahay qeyrkiisa caabuday oo waxyaaba noocaasa baa la sheegaya macnaa arrintaasna waa arrin khalad ah oo faham khalada weeye wax aan anagu qabna ma ahan maxaa yeelay waxaan calaamadan oo wadnaha ah dadka jaahiliya waa lasoo wada maray waa la garanayaa oo jaahiliyada markay wiil iyo gabar saaxiib iyo waxaas ay samaystaan oo kale oo ma ogtahay ayaa waxa weeye ayay maogtahay wadnahaas iyo warqad bay isugu qoraan ku sawiraan fallaar bay ka dhex bixiyaan loof iyo wax daran bay sheegaan oo jacayl marka ayaga xumaan bay u adeegsanayan laakiin qofka muslimka ah ama gabadha muslimadda ah ninkeeda hadday isu qurxiso ama inay jeclaato oo wadna meeshaan wax wadna oo kale maogtahay oo diriceeda ku talato waxade hadda mushkila ma lahan macnaa mana ahan calaamooyinka gaalada oo la reebay sida istilaabta oo kale oo maxaan ku rahdaa oo la reebay saliibka calaamada saliibka oo kale oo dharkay ku taalla iyo laiska reebo nahyiga kusoo arooray ma aha marka arintaas oo calaamada wadnaha u sawiran ama bir ha ahaato ama maro oo gabdhaha diracyada ku tolanayaan wax hadda oo nas ahoo reebaya anigu kolley ma arkin inta aan ogahay macna annaguna ma aanan reebin mana aanan ka hadlinba mowduucaasi mana aanan reebin oona lagama maqal shardiga lixaad oo shuruudda xijaabka gabadha muslimada waxaa weeye wa an laa yakuuna thawbu shuhra wa an laa yakuuna waa inuusan ahaanin gabadha dharka ay qaadanayso xijaabka ay xiranayso dhar oo shuhro ah shuhro waxaa la yidhaahdaa dhar macnaha midab gaar ahoo dadka magaaladaas joogaba aynan wadanin oo kale ama tolmo oo dadka magaaladaas say u toshaanba ka baxsan oo gabadhaas keligeeda tolmo u gaar ah oo dadka markay soo agmartaba lasoo fiirinahayo ama midab kalar u gaar ah inay wadato oo magaaladaba laga wadan oo markay dadka soo dhexmarta indhaha lagu soo taagahaya la diidahaya kaasaa waxaa la yidhahdaa thawbu shuhra marada oo shuhrada ahoo caanka ah oo dadka kale ka soocaysa gabadhi can ibni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man labisa buu yidhi rasuulka qofkii xirta thawbu shuhratin fi dunya maradaas oo dadka ka soocaysa adduunyada dhexdeeda qofkii ku xirta albasahu llaahu ilaahay wuxuu u xirayaa thawba madilatin maro marada dulinimada yowma alqiyaamati maalinta qiyaama <clears throat> qaala sheekhu lislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi fii majmuuci lfataawa waman taraka lubsa rafiic qofkii ka taga dharka sare oo min athiyaabi waxyaabaha sarsare oo dharka ka mid ah qofkii iskaga taga maalan dharka qaaliga ah qofkii gadashadooda iyo xirashadooda ka taga ama dharka quruxda zaa'idka ah qofkii xirashadooda ka taga tawaaducan lilaah asoo ilaahay u tawaaducaya tawaaduc dartiis laa bukhlan bakhaylnimo darteedaan aan uga tegayn oo xoolihiisa uu bakhaylaya uga tegayn walaa iltizaaman laazimitaan litarki ka tegiddaas uu laasimahayo mutlaqan weligiisba oo uu leeyahay dharkaas maba qaadanahayo waa iga xaaraan camalna uuna oga tegaynin fa ina allaha yuthiibuhu calaa dalik buu yidhi ilaahay arrintaas waaba ka abaalmarinhaya oo tawaaduc dartiis oga tegay wayagsuuhu ilaahayna wuxuu ku arad bixinayaa maalinta qiyaama min xululi lkaraama dharka maxaan ku rahdaa oo sharafta leh ayuu ilaahay ku arad bixinayaa wa tukrahu waxaa la kahdaa ashuhratu shuhrada min allibaasi dharka xaggiisa wa huwa waxaana weeye almutaraficu waa dharka sarreeya alkhaarij ka baxsan can ilcaadati caadada dadka ka baxsan walmutakhafid iyo dharka hooseeya alkhaarij ka baxsan ayaga can ilcaadati yacni dhar sarayntooda macnaha caadadaba ka baxsan ama dhar qaali ohooba dadka dhanba aynan sidan ama dhar quruxdooda xadka ka baxsan ama dhar hooseeyo oo hoosayntooda de aan caadiba ahayn labadaas ba thawbu shuhra la yidhahda fa ina salaf dadkii hore oo wanaagsanaa oo salafka ahaa kaanuu waxay ahaayeen yakrahuuna kuwa naca ashuhratayn laba shuhraba way nacayeen almutarafic waalmutakhafid dharka aada u sarreeya oo bilicdooda iyo quruxdooda aada u sarraysa ama qiimahooda aada qaaliga u ah ama dharka aada u liitooba liidashadoodu dee xaddhaaf yihiin labadaasba thawbu shuhray u yaqaanayna way nici jireen inay qaataan falwaajibu calaa kulli muslimatin waxaa marka waajib ku ah gabarh kastaoo muslimad ah hadda caaisha haweentii nebiga waxaa laga sheegay caaisha xijaabkeeda maxaan ku rahdaa gabdho waxaa jira israaf samaynahay xijaabkii cusub ayaa haddana mid kale soo gadanaysaa mid kale soo gadan ninki waxay leedaha kan waa waayaga waa wuu dhammaaday inta ama sanad baan watay muddo badan baan watay ee ku kala iigad marka waxaasna israaf weye macnaha ilaahayna israafka waa reebay walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin marka waxaa la doonahayaa gabadha xijaabka markuu ka caddaado inay dhinac kale u rogto caaisha waxaa la yidhi xijaabkeeda markuu kor ka caddaado way rogi jirtay dhinac kale u gedin jirtay macnaha ilaa uu ka dhammaado xijaab kale hala ii gada ma oran jirin marka dee gabadha muslimadan sidaasa la doonahaya tawaaducaas israafka iyo maxaanku rahdaa iyo shuhranimadaasi waa waxyaabaha laga digahaya faqad adina allahu tacaala ilaahay wuxuu u idmay linnisaai haweenka bilkhuruuji inay baxaan min buyuutihinna guryahooda ka baxaan khuruujan muqayadan khuruuj ku xiran bilxaajati xaajo oo markay xaajo un ay la soo gudboonaato keliya inay baxaan laakiin gabadha inay sheeke iyo warwareeg iyo xaafada wareeg iyo inay xaafadaha maxaan ku rahdaa soo tiriso oo maalin walba xaafad aado oo iska socoto oo moogta daysan iska noqoto gabadhaasi ma ahan gabadhii muslimadda ahayd oo haweentii saalixadda ahayd oo la amrahayay oo la doonahayay oo nimanka lalahaa ma ogtahay adduunyada waxaa ugu khayr badan maxaan ku rahdaa almar'atu saalixa haween saalixad ma ahan haweentaasi haween qaanitaad oo xaafidaad oo mudiicaadkii la sheegayna ma ahan waa haweenka naashisaadka ahoo xunxun ayay soo gelahayaan oo munaafiqaadka ah kuwaas baabkaasay gelahayaan kamaa jaa fi lxadiidi saxiix sida xadiidka saxiixa ku soo arooray qaala rasuulu rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka wuxuu yidhi qad adina allaahu lakunna ilaahay wuxuu idin idmay an takhrujna inaad u baxdaan lixawaa'ijikuna gabdhaha inay danahooda u baxaan oo xaajadooda u baxaan maxaan ku dhahdaa waa loo idmay oo lagama xarimin gabadha inay guriga ka baxda xaaraanka ma ahan laakiin waa in xaajo dan sharci ah waa inay u baxda hadday cashar qaadanaysoo kale guriga way ka baxaysaa dhakhtar oo kale haddii ay aadayso isa soo daaweynayso hadday soo dhalayso umul ay aadayso haweenta umulisada ay aadaysoo kale haddii qof walaasheed oo xanuunsanoo muslimad ah ay maxaanku rahdaa ay soo fiirinayso haddii qof muddo hore ugu dambeysay oo ay soo ziyaaranayso adiga macnaha waxa weeye waxyaaba xaajo daruuri ah keliya ayay u baxaysaa wey haddii dadka muslimiinta ay howl u dhiibteen oo ay leeyihiin macnaha howlahaas noo qabo oo bal dadka gabdhaha nooga warqab oo bal nooga war akhbaar nooga keen oo kale ama gabdho isdagaalay ama wax dhexmareen soo heshiisiyii laleeyahoo u tag oo bal soo xalli ama cid muslin oo baahan ay wax u geynayso adiga arrin macnaa xaajo oo sharci ah oo arrimahaas aan sheegnay salaad ciid oo kale hadday maxaankor u baxayso ay soo tukanayso meelaha muslimiinta musallaha ay aadayso haddii salaad jamaaca ah masjidka ay ku tukanay inkastoo la yiri gurigeed inay ku tukataa ka khayr badan arrimaha sharciga uu fasaxay kuwaas aan sheegayna ka mid a ah. wa khuruuju lmar'ati gabadha bixitaankeeda min beytiha gurigeeda ay ka baxayso lahaa wuxuu leeyahay shuruudun sharciya shuruudo sharci ah yajibu cala almar'ati gabadhana waajib uu ku yahay muraacaatuha inay ilaaliso minha waxaa ka mid a ah, markay baxayso shuruudahan baa la socda iska bax un ma ah allaa tusaaxima rijaal ragga inaysan ku ciriirin baa la rabaa fi ariiq ilan gabadhii arrimo xaajay u baxaysaa oo sharciga u idmay waxaa la rabaa marka arrimahan inay shuruudahan ilaaliso markay wadada marayso wadada waa inaysan ragga ku ciriirin bal tamshi waxay maraysaa baa layidhi calaa xaafati ariiq wadada dhinac bay ka maraysaa gees bay ka maraysaa wadada dhexdeeda ma maraysee wadada hareer bay ka maraysaa dhinac bay ka mare waxaynu ku socona markay soconaysa bisakiinatin wa istixyaain degenaan iyo xishood ayay ku dul soconaysaa macnaha gabadha markay soconaysa xataa ma ahan inay sidii wax waalan oo kale ay macnaa u ruclaysa ma aha si degan bay u soconaysaa xishoodna way ku socona qur-aanka ilaahay muxuu ku yidhi wa cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna cala al arli hownan addoommada allaha raxmaanka waa kuwa arlada ugu socda si degan ugu socda nin iyo haweenba markay arlada marahayaan deganaan baa la rabaa haweennamaba kusii jirto macnaa haween kale deganaanta waaba ragga waa uga sii horeeyaan maxaa yeeley jirhkooda cawro ah haddii xoog u socoto jirkooda ruxmahaya cawradoodii baa la arkaya marka gabadha waxaa la rabaa si degan oo miyir leh oo xasilooni ku jirto iyo wa istixyaain xishood yaa xishood ku jira macnaha waa inay ku socotaa macnaha fa ixdaahumaa tamshi cala istixyaain waa kii suuratu qasas gabadhii shucayb gabadhiisii markii la tilmaamahay waxaa timid oo nebi muuse u timid gabdhihii shucayb mid ka mid ah calasti xiyaain ayadoo ku socota xishood korkiisa marka gabdhaha sariigtaa laga doonaya inay ilaaliyaan oo xishoodaan macnaa gabar xishoonayninoo aayar aan u soconaynin dee waxa weeye gabar saalixada ma ahan gabdhaha islaamku doonahayo ma ahan wa takhruju inay baxdaa la doonahaya biidni zawjiha haddane idan la-aan dee gabar iska daysana oho ninkaba ka amar qaadanina lama rabo gabadha gurigeeda markay ka baxayso waa inay ninkeeda idan weydiisataa haddii idan mudlaq ah uu siiyey waa gaar oo ninkeeda mar hore ay isku ogyihiin haddii qof jiran aad aadayso waa fasaxaad tahay haddii gabar muslimada aad wax kasoo qaadanayso haddii suuqa ka soo adeeganayso oo aniga kuuma soo adeegaya adiga soo adeego haddii cashra aad doonanayso haddii salaad aad soo tukanayso haddii maxaanku yacnii haddii maxaan ku rahdaa idan mudlaq ah uu siiyey oo waxyaabaha uu u fasaxay ay ka mid tahay oo horay idankaas ay u qabto way bixaysaa mar walba idankama qaadanaysa laakiin idankaas mudlaqa ah haddaysan qabin waa inay ninkeeda idan ka qaadata ay tiraahda halkan baan aadayaa gabadhan baan soo booqanayaa ma ii fasaxaysaa maxaan ku idhahdaa hiblaayaan alaabka soo qaadanaya ma ii fasaxaysaa waa inay tiraahda arrimahaas weeye waxyaabaha gabadha ninka uunan u diidi karin waxaa ka mid a ah, maalan ninkeeda casharka hadduu u akhrin karo asagaa laga rabaa waajib ay ku tahay inuu akhriyo hadduunan u akhrin karin waa inuu u fasaxaa meelihii cashirka lagu baranayay hadduu diida idan la-aan way baxaysaa salaada haddii ay tiraahdo jamaacan kusoo tukanaya masaajidkan aadahaya uma diidi karo uma diidi karo haday hadduu diidana waxaa wey way baxaysaa oo amarka ilaahay amarka ninka amarka ilaahay baa weyn wey amarka ilaahay bay hormarinaysaa haddii ninka maalan gabadha hadday tiraahdo waalidkaygaoo xanuunsan oo magaalada degan baan soo booqanahaya ninka hadduu u diido gabadhi ma bixi karto maxaa yila haweenta amarkeeda waxaa eh, waalidka amarkiisa waxaa ka weyn ninka qaba amarkiisaa ka weyn macnaha ma baxaysa gabadhaas macnaa waa inay joogtaa wey laakiin waxaa wanaagsan ninka inuu raximgoyn uuna noqonin oo gabadhii uunan maxaan ku rahdaa uunan amrin qaraabadeeda inay goyso haweentii waalidkeedoo xanuunsan hadday ka fasaxa qaadata inuu u fasaxo ayaa wanaagsan oo mucaasharada iyo dhaqanka labada qof isqaba ayay ku wanaagsan tahay macnaa laakiin hadday dhacda inuu diido gabadha waxaa waajib ku noqonaya inayna iridda ka bixin waalidkaygan aadaya waalidkayga magaalo kale joogaan aadaya ifasax hadday tiraahdo ama magaalada dhexdeeda jooga xataa ama waalidkeeda hadduu u yeero i mau ninkana ma bixaysid yidhaahdo gabadha waxaa la rabaa inay adeecda ninkeeda macnaha sida sharciga islaamka qabo waa sidaa wey sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi gabadha maxaan ku rahdaa bacda xaqillaahi wa rasuulih ilaahi iyo rasuulka xaqooda ka bacda ma jiro wax uga xaqnimo badan ninkeeda maxaan ku rahdaa uga xaqnimo badan ma jiro macnaha waalidka xataa waxaa ka horeeya ninka xaqiisa macnaha waalidka hadduu kuu yeero ninkaada joog uu ku yidhaahdo ninkaad adeecisaa wey ilaahayna sidaasuu ku amraya iyo rasuulkiisa wa taqudu basaraha gabadha markay arrin xaaje u baxayso araggeeda way laabaysaa fii mashyatiha socodka dhexdiisa markay sii socoto oo xaajadii ay u baxdo indhaha meelaha kuma taagtaagayso walaa tanduru yamiinan walaa shimaalan midig iyo bidix ma fiirinayso horteeday fiirinaysaa hoosteeday fiirinaysa weli horteeda ma fiirinaysa hoosteeda wadada unbay fiirsanaysaa man horteeda iska fiirin oo meelaha horteeda baawur inuu kusoo socdo geed iyo qodax iyo meel inay dhagax ku dhacayso iska fiirin laakiin inay hareeraha fiirfiiriso markay soconayo nimanka ajaanibta meelaha mara ee indhaha ku taagto waxa weeye lama ogol marka gabadha markay xaajo u bixayso shuruudahaas inay ilaalisaa la rabaa wadada inay hareer ka marto oo wadada dhexdeeda aynan istaagin waxaa arkaysaa gabdho wadada dhexdeeda ku sheekaysanahay oo raggii meelay ka maraan aanan helaynin macnaa oo xataa hadday wax isweydiinayaan wadada dhinac inay ka istaagaan aanan garanin oo wadada dhexdeeda istaagayo ku sheekaysanaya raggii baaba leexanaya xataa raggii hadday soo socdaan xataa uma bannaynahayaane raggii baa dhinac ka marahaya oo ka leexanahaya marka haweenkaas waxaa la doonaya ilahay inay ka baqaan oo ay bartaan aadaabta gabadha muslimadda inay bartaan laga doonahayo iyo markay gabadha baxayso shuruudaha laga doonaya inay ilaaliso inay barataa la rabaa can xamza bina abi usayd waxaa laga wariyey can abiihi aabihiis wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam wa huwa khaarijun min almasjid isagoo masaajidka banaankiisa joogan rasuulka arkay buu yidhi wakhtalada annisaa'u birijaali oo raggii iyo haweenkii ay isku darmeen raggii iyo haweenkii isdhex socda oo wadada isdhex yaacaya ayuu rasuulkii ku soo baxay fa qaala markaasuu rasuulkii la hadlay haweenkiibuu la hadlay wuxuu ku yidhi laa taxquqna dariiq wadada dhexdeeda ha soconina macnaha laa tamshiina wasta dariiq buu yidhi wadada dhexdeeda ha ku soconina manaa laa taxquqna dariiq wadada ha qabsanina oo wadada maxaan ku rahdaa idinka ha isa siinina macnaa oo wadada dhexdeeda ha ku soconin ka wada laa taxquqna dariiq wadada kuwa ay idinka u xaq leh ha iska dhiginoo wadada dadka ha ka qabsanina oo wadada dhexdeedana ha marina calaykunna waxaad martaan bixaafaati dariiq wadada dhinacyadeeda mara wadada labadeeda dhinac dhinac ka mida mara oo ragga u banneeya wadada dhexdeeda raggaa iska leh idinka dhinacyadaa leedihiin wadada hareeraha ka mara qaala abi usayd wuxuu yidhi falaqad ra-aytu waxaan arkay buu yidhi markaas kadib almar-ata haweenta muslimadda ah talsaqu ayadoo isku dhejinaysa biljidaari derbiga oo wadada hareeraheeda dabcan derbi baa kixiga kasoo soo qaada markaasay derbiga hareerta wadada derbiga marahaya derbiga bay isku dhejinaysaa fayatacalaqu waxa uu qabsanahayaa ashayu u shay min aljidaari derbiga ka mid a ayaa bithawbihaa maradeeda maradeeda qabsanahaya oo derbigii matalan musbaar baa kasoo taagan ama waxbaa kasoo taagan markaas say derbigii gabadhii nimanka oga cararayo derbi isugu dhejinayso ayaa musbaar iyo wax lamida maradii ka qabsanahay fayashuquhu markaasuu maradii ka jeexaya iyo xijaabkii ka jeexmahaya min shidati lusuuqihi isku dhejintiisa darteed ama min shidati lisuuqihi ku-dhejinta xijaabka uu ku dhegahayo bihi derbiga uu ku dhegahaye sida uu daran yahay siduu xijaabka derbiga ugu dhegahayo darteed uu u daran yahay ayaa xijaabkii gabadha uu ka jeexmahaya say u leedahay un dhinac un maroo ragga ka carar oo derbiga gabadha isugu dhejinaysa ayaa xijaabkii iyo dharkii qabtay ka dilaacaya sidaasaan arki jiray buu haddana maanta waan arkaynaa de sida heerka aan marayno gabdhihii wadada dhexdeeda inay ayagu qabsadeen oo raggii ay ka leexanahayaan wadadii dhexdeeda gabdhihii inay isaga sheekaysanahayaan waxaasoo dhan wax islaamku qaba ma ahan wa qaala alimaam ibnuljawsi wuxuu yidhi imaamkana raximahu llahu yanbaqii lilmar'ati gabadha muslimadda waxa u haboon oo u wanaagsan an taxdara inay iska ilaaliso min alkhuruuji bixitaan sidiisaba gabadha sideedaba gabadha sideedaba waxaa wanaagsan oo u haboon buu yidhi bixitaan gurigeeda inay ka baxda inay iska ilaaliso mahmaa amkanaha si kastoy arrintaas ugu suuragelaysa macnaa gabadha si kastay ku suuragelin karta inay gurigeeda aynan ka bixin waxaa wanaagsan buu ina isku dayda inay gurigeeda aynan ka bixin ansalimad waxaana weeye arintaasi ansalimad inay u nabadgasho fii nafsihaa nafteeda u nabadgelaysa maa lam yaslim innaasu minha wax dadka kale aynan ka nabadgelaynin ayaa iyadu ay ka nabadgelaysaa macnaha an salimad weeye arrintaasna waxa weeye inay nabad gasho fii nafsiha nafteeda u nabadgelaysa maabay ka nabadgeli lam yaslim innaasu minha dadka kale aynan naftooda aynan ka nabadgelayn wax dadka kale naftooda aynan ka badbaadayn bay nafteeda gabadhaas ka badbaadaysa oo waxaa ka mid a ah, hadday bannaanku u baxdo dee waxaa indhaheedii baa waxaa ku dhici kara rag ajaaniba xataa ayadan u qastaynin dhinacan fiiri bay maagaysaa nin ajnabi bay arkaysaa iyo waxaanan wanaagsanayn inay aragto marka wax dadka kale indhahooda aynan ka badbaadayn ba ayada maxaan ku rahdaa naftooda aynan dadka kale ka badbaadayn bay nafteeda ka badbaadaysa fa ida durat cala alkhuruuji haddii gabadhi loo dhibaato geliyo bixitaan biidni zawjiha ninkeeda idankiisana ay ku baxayso waxaa gabadha laga rabaa marka inay ku baxdo ayuu yidhi ibnuljawsi fii hay-atin qaab iyo muuqaal rathatin oo aada u liita muuqaal liita macnaha inaysan bilicsanaan aynan ku bixin ayadoo bilicsan waa inaysan bixin haddii loo dhibaato geli inay baxdo oo idanka ninkeedana ay ku baxayso waa inay ku baxdaa buu yidhi fii hay-atin ratha yacni qaab aan bilicsanayn wa jacalat dariiqahaa fi lmawaadici alkhaaliya waddadeeda ay maraysana waa inay ka dhigtaa meelaha banbannaan meelaha ragga aan joogin oo khaliga ah waa inay martaa markay suuqa aadayso markay gabar soo booqanayso meelaha ragga u badan waa inay ka leexdaan gabdhaha oo meelaha khaaliga ah inay ka doortaan wey duuna shawaaric wadooyinka aynan raadsanin aynu marin wal aswaaqi suuqyada inaynu dhex marin matalan gabadhii meel bay rabtaa ama gabar bay u rabtaa ama meel bay u socotaa wadadii oo ragga maadaama wadooyinka ragga ay marmarayaan suuqii raggii ay marmarayaan meelahaasoo dhan waa inay dhinac ka martaa ay ka leexataa wax tarasaad waa inay ilaashataa min simaaci maqalka sawtiha sawtkeeda in la maqlana waa inay iska ilaalisa wa mashad waa inay ku socotaa fii jaanibi dariiq buu yidhi wadada macnaa dhinaceeda waa inay martaa laa fii wasdihi wadada dhexdeedana waa inaysan marin wa qaala ibnuljawsi wuxuu yidhi aydan mar kale ana khuruuja annisaa'i mubaaxun haweenka bixitaankooda oo inay baxdo haweenka sidoodaba asal ahaan waa mubaax wey oo xaajo inay u baxdo ama inay baxdo haweenta sideedaba waa arrin u bannaan oo lagama xarimin laakiin idaa khafiyat alfitna idaa khafiyat haddii looga cabsanahay alfitna fitno bihinna ayagi in lagu fidnooba haddii laga baqay ow minhunna ama xaggoodii maxaan ku idhaahdaa laakiin wuxuu yidhi idaa khafiyat haddii laga baqayo alfitnata fidno bihinna ayaga inay fidnoobaanba haddii laga baqayo oo ayagiibaa fidno looga baqaya ow minhunna ama xaggoodiibaa laga baqayaa in lagu fidnoodo oo ragga ajaanibta ay ku fidnoobaan fal imtinaacu markaas in laga reebo min alkhuruuji bixitaanka afdal ayaa fadli badan gabdhuhu inay baxaan waa u bannaan tahay oo xaajo iyo dan had markay timaado laakiin waxaa la yidhi naftigeeda iyadoo dantii inay u baxaan loo baneeyay haddii laga cabsado fidno oo ayagaba fidno looga baqdo inay fidnoobaan oo gabadhii hadday banaanka loo dirdiro soo adeeg la yihaahdo suuqa kasoo adeeg ama orod heblaayo soo booqo iyo eedde iyo habaryar iyo ayeeye iyo hooyo soo booqo inay fidnowdaan laga baqayaaba oo fidno ku dhacdo ama ayada in la fidnaya laga baqaya balaayo iyo haween munaafaqaad meelaha ay ka helaan ow minhunna ama ayagiibaaba in lagu fidnoobaaba laga baqaya oo ragga ajaanibta ah ay ku fidnoobaan macnaa oo gabadhiibaa waxay tahayba ama gabar joog lahoo quruxsan ama uun si un haddii muuqaalkeeda kor la arkaaba lagu fidnoobahay fal imtinaacu markaasi in loo diido min alkhuruuji bixitaanka afdal ayaa fadli badan wa kaana saxaabatu ragga saxaabada ridwaanullaahi tacaala canhum allaha ka raali noqda xaggooda waxay ahayd yuqaaruuna waxay ka qiiroon jireen min khuruuji nisaa'ihim haweenkooda bixitaanka ee masaajidka ama maxaanku raha suuqa iyo meelahaas ay aadahayaan bayba ka qiiroon jireen walow kaanuu fii gaayati alamaanati watadayun wasiyaan xataa haweenkooda ha ku sugnaadaan ammaano iyo diin iyo dhowrsanaan meesha u dambeysayba ha ku sugnaadaan oo haween aad oo diin iyo taqwalaba ha ahaadaan way ka qiiroon jireen bixitaanka ay baxayaan yakshawna calayhina waxay uga baqi jireen min alfasaqati ragga xunxun oo faasiqiinta ah iyo walfajarati ragga faajiriinta ah iyo waqayrihim kayrkooda uga cabsan jireen ilan dadka muslimiinta dad munaafiqiin rag munaafiqiin ahoo xunxun oo haweenka qaqabsanahayo oo fiirinahayo hadday rabaan haweenka soo ceyrsanahayo markay habeenkii meelaha ku arkaan la wayni maayo mana meelaha u fariisanahay marka ragga xunxun oo noocaas ay uga cabsan jireen inay haweenka ka qashqashaadaan hadda ka hor nin saxaabi ah zubeyr binu cawaam ayaa wuxuu qabay haween ama haween la yidhaahdo magaceeda caatika la yidhaahdo caatika ayuu qaday haweentaas marka waxay ahayd haween jir weyn oo quruxsan oo joog laho qurux iyo muuqaal wanaagsan oo oo maxaan ku rahdaa oo xijmigeeda iyo jirhkeedu macnaha oo aad macnaa haween labalafood aho waxay ahayd aada u quruxsan baa layidhi haddana marka wuxuu masaajidkay mar walba jecleed inay salaada jamaacada nebiga gadaashiisa ku tukato oo masaajidkii aada aadi jirtay haweenkana masaajidka waa u bannaan yahay laakiin waajibka umaaha inay kusoo tukadaan inay weliba gurigooda ku tukadaana u fadli badan buu rasuulka yidhi marka wuu dhibsan jiray marka ninkeeda zubayr bin cawaan bixitaankan masaajidka ay mar walba aad aadays maadaama haween muuqaal lahoo joog lahoo xoogaa raggu oga cabsan jira si uu oga reebuu garan waay maalintii dambe wuxuu sameeyey waqti habeen ah buu meel ugu derbi ah ugu gabaday baa layidhi markay meesha soo maraysu wuxuu qabsaday bowd cajirka sinta ayuu saa ugu dhegay baa layidhi sinteedu saa intuu u qabtay buu ka cararay baa layidhi wuuna isqari meel mugdi buu ugu dhuuntay markii la qabtay oo sinta uu ka qabtuu ka cararay ayay iska soo laabatay masaajidkii ma aadin dhexday ka soo noqotay ay tiri bal fidna timid fidna war dadkii waxay noqdeen yey bay noqdeen bahal bay noqdeen dadki waayiga hore way fiicnaan jireeno dadki way xumaadeen zamankii waa isbedelo waxay tiri bes ba kolkaan masaajidka lamaba aadi karo gurigeeda iska joogta markaasuu u yimid ayadoo guriga joogta oo maxaa kugu dhacay caawa masaajidka ma aadin miya war waxay tiri mar dambe maba aadayay tiri fidna timid oo dadkii waa ha fasaadeen bay tiri dadkii waa la fasaahadayoo dad xunxun baa dariiqa dadku istaagahayoo gabdhihii maxaan ku rahdaa qaqabsanahaya bes mar dambe ma aadayo gurigeen ku tukanay asagana wuxuu doonahayay inay guriga isaga tukato maadaama guriga u fadli badan yahay oo haweentaasuu u qiiroonahay marka sidaasay ahayd raggii hore oo maxaan ku idhaahdaa khayrka badnaa haweenkooda waa u qiiroon jireen xataa salaadaas masaajidka kusoo tukanayaan bay la nici jireen in ragga ay ka arkaan haweenkooday diidi jireen wa fi lxadiid xadiid waxaa ku soo arooray almar-atu cawra haweentu cawro wey faxbisuuha ku xabisa filbuyuuti guryaha ku celiya fa ina almar-ata gabadhu idaa kharajad hadday baxdo ila dariiqi wadada xaggeeda aado qaala lahaa ahluha ehelkeeda wuxuu ku odhanayaa ayna turiidiina war xaggeed u baxaysaa qaalad markaasay odhanaysaa acuudu mariidan gabar walaashay heblaayo jiranaan soo booqanhaya ama waxay odhanaysaa ashiicu janaasatan janaasadan meydkan baan raacaya oo sagootinahaya falaa yazaalu biha shaydaan shaydaan kama zuulahayo inuu gabadhii inay baxdo uu u qurxinayo bixitaanka inuu u qurxinayo shaydaankii kama zuulahayo xataa takhruja can daariha gabadhii ilaa ay guriga ka bax gabadhii reerka wuxuu leeyahay war xaggee u socotaa u baxaysaabuu reerkeeda iyo aabbaheeda iyo hooyadeed ku odhanaya markaas waxay leedahay war intaan kasoo laabanaya ah, heblaayaan soo fiirinaya beryahan ma arkin heblaayaan soo salaamaya intaan alaab ka soo qaadanaya intaan shaydaankii ka zuuli maayo bixitaankii gabadha inuu jeclaysiinayo ilaa ay guriga ka baxda wamaltamasad ma dalabto gabadha almar'ata gabadha ridallaahi ilaahay raalli ahaanshihiisa ma raadiso bimidli wax lamid mid ee ah kuma raadiso an taqcuda fii beytiha gurigeeda inay fadhido wa tacbuda rabbaha rabbigeeda ay ku caabudo wa tudiica baclaha ninkeeda ay ku adeecdo gabadha wax ka wanaagsan ama wax la mid ah raalli ahaanshaha ilaahay waxyaabaha ay ku dalbayso wax la mid a ah ma jiro inay raali ahaanshaha ilaahay ku raadiso gurigeeda inay iska fadhido oo rabbigeeda ku caabudo oo zawjkeeda ku adeecdo wax lamid mid ku gaarayso raali ahaanshaha ilaahay oo lamid mida arrintaasi ma jirta macnaa gabadha wax ay ku gaarayso raali ahaanshaha ilaahay oo lamid ah ma jiro inay gurigeeda fadhido rabbigeeda caabudo ninkeedana ku adeecdo macnaa akhlaaq u jirtiyo aqaan la joogaye amuskiyo waxaa lagu yaqaane rayaraantiye afxumiyo ajnabi lala hadlay ka istixyoodane ehelkana waxaan edabahayn lama ay aadaan ehelkana waxaan edabahayn lama ay aadaane ubadkay islaamkiyo baranasa saladiisiye adkaartay badashaanoo xilmay uruursanayaane aakhirkiisa laylkaysanaad ulaa istaagaane ilqaabow si waaye allow badi anwacdooda ilqaabow si waaye allow badi anwacdooda marka arrinta gabdhaha muslimaadka laga doonahaya midaas wey ilaa gabadha inay u baxayso xaajo ama gabar macalimad ahoo gabdhihii la yidhi wax noo bar oo hablahaas wax soo bar ama dan muslimiinta howlo ay u dhiibteen oo gabdhihii bal arrimahooda iyo shu-uuntooda bal nooga war akhbaar nooga keena ah, waxyaaba noocaas ahoo iska ma ogtahay iska maxduud ah mooyaane gabadhana markii howlahaas ay soo dhammaysato macalin hadday tahayna casharkii ay dadka usoo akhriso ama haddii gabdho loo dirayo waxyaabahaas ama soo eeg bal inay baahan yihiin in kale xaalkooda iyo shu-uuntooda la yidhi markay howlaheeda soo gudato inay dee sheeke sheeke iyo yacni ay meelaha u fafadhiisata lama doonahaye markiiba inay soo cararto oo gurigeeda timaado caruurteeda u timaado oo zawjkeeda howlihii gurigeeda iyo caruurteedii iyo waxaasaa la doonahaya gabadha inay ka shaqayso oo gurigeeda hagaajiso oo gabadha gurigeeda nadiifiso oo maxaanku ilmaheeda u qubayso oo maxaanku waxaad arkaysaa gabdho muslimaad haweenka ilmahooda ma ogtahay banaankaas iska socdo oo wasakda iyo waxa ka muuqda iyo istuuryaynahayo oo ma ogtahay aan nadaamsanayn oo la arkaysaa hooyadoodna waxa weye xaafadahay sheekaynaysaa ilmaheedana siday u yaalaan wasakda iyo uskaga ku yaalla waad yaabaysaa macnaa marka haweentaas ma ahan haween oo ilaahay adeecday ma ahan macnaa oo wixii haween muslimad laga doonahaya ma aynan ka soo bix wa qaala caliyun radia allaahu canhu cali bin abi daalib haweenka qaar baa waxaad arkaysaa hadduu ninka ku yidhaahdo xaggeed aadey oo xaggeed uga maqanta ilmihii keliyaoo guriga jooga oo ilmihii oo ma ogtahay wasakh iyo biyo kulul isku daadiye alaabtii jajabiyey oo ayuu u imaanaya aw hooyadiin hooyo waxa ma aqaan say saanku u tagtay way weli way maqan tahay markay timaado hadduu yidhaahdo war xaggee jirtay maxaa kaa galay leedahay meeshaan jiray macnaha aniga xaggee jirtay baan ku dhahaa maxaad ii kontroolaysaa maxaa iga weydiinaysaa ima weydiin kartid aniga meeshaan ku maqna maxaad horta ii weydiisaa xaggee jirtay ii tiraahda sidaasay odhanaysaa macnaha marka waxa way haweenta inay sidaa tiraahda ma aha hadday tiraahda xataa gabar baan soo salaamahayey ama gabar jiranaan aaday waatee gabadha aad aaday hadduu yidhaahdo maxaa kaa galay maxaad ii weydiinaysaa bay leedahay maxaad horta ii tiraahdaa maxaad iga baarbaaraysa marka ninka haweentiisa isagaa mas-uulka ah macnaha ah, kullukum mas-uulun wa mas-uulun can raciyatihi baa layidhi farajulu mas-uulun calaa ahli beytihi baa layidhi ninka gurigiisa ehelkiisa isagaa mas-uulka ah gabadha xaaskiisa ah waxa weeye guriga ninkeeda waxa weeye lama ogolo ninkeeda qof uun haween un raalli ka ahayn gurigiisa inay keento haween unan raalli ka ahayn inay aadana looma ogolo macnaa ninka hadduu yidhaahdo haweentaas uma tegi kartid gurigeeda ma aadi kartid waa inaysan aadin wey ma ahan inay tiraahdo maarata ma iga reebi kara aniga qofkaan rabaan aadaya mashaqaad ku leedahay ma dhihi karto hadduu yidhahdo haweentaas ma aadaysid gurigeeda mana la socon kartid kuguma arki karo waa inay ka joogsataa wey maxaa yeele ninkan waxaa la doonayaa markuu saas leey nin diin lahoo gabadha wuxuu oga reebahayo haweentaas kalena diin xumi iyo wax uu ku ogyahay darteed inay tahay ee gabar muslimada oo toosan oo ilaahay caabudayso oo khayr leh inuu u diida ma ahan macnaa laakiin waxa u diidahay waa un xumaan uu ku og yahay macnaha oo gabar wanaagsan inaysan marka ninkeed inay addeecdaan laga rabaa maxaa yeele ninka haweentiisa hooyada iyo aabbaha gabadha ha aadin hadduu yidhaahdo oo hooyadeed aabaheed ay u yeerayaan uu u diidi karaa macnaa oo markuu u fasax kelay aadi kartaa iska daaba dad kale macnaa marka haweenta waxaa la rabaa ninkeeda waxaa la yidhi haweenta ninkeeda sida asiir oo kale u tahay macnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kan uu yidhi ina anisaa cawaanun cindakum macnaha haweenka agtiinna waxay ku yihiin kuwa asiiraad oo kale macnaa lasoo qafaashay oo kale sheekhul islaam ibnu teymiya wuxuu yidhi haweenta ninkeeda agtiisa asiir oo kale ku tahay ilaa qofka lasoo qafaashay meel baa lagu xirtaa aduu ku xabisan yaho halkaas kugu xiran yahay macnaha haweenta ninkeeda waa sayidkeeda la yidhi macnaha sayidka xaqiisana waa in la adeeco oo aan la caasinin macnaha qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi wa alfa yaa sayidaha la dalbaab nebi yuusuf markii laga sheekeynaya haweentii markay ceyrsanaysay wa alfayaa waxay heleen sayidaha haweentii sayidkeedii la dalbaab albaabka agtiisay ka heleen baa layidhi marka haweenta ninkeeda waa sayidkeeda macnaa qofka sayidka ahna addoonkiisa waxaa laga rabaa inuu addeeco haweentiina ninka addoon inay u tahay oo kale ayaa laga soo qaaday macnaa oo siday u adeecaysa darteed baa addoonnimo loogu magacaabay oo haweenta ilaahay bay addoontiisa tahay laakiin siday ninkeed u adeecayso oo ninkeeda uga dambaynayso ayaa addoontiisa oo kale laga dhigay macna qofka addoonka ahna sayidkiisa waxaa lagu yaqaanaa inuunan warkiisa khilaafin oo ku caasinin macna cali bin abi daalib wuxuu yidhi lizawjatihi xaaskiisa faadima oo gabadhii nebiga ahayd faadima binti rasuul radia allahu canha wuxuu ku yidhi yaa faadima maa khayrun lilamar ah horta haweenta maxaa u khayr badan sideeda maxaa khayr u ah haweenta qaalad faadima waxay tidhi allah tara rijaala haweenta sideedaba waxaa khayr u ah inaysan rag arkin walaa yarowha ragguna ayada aynan arkin macnaa ayada iyo ragba inaysan is arkin ayaa haweenta khayr u ah arrintaas marka say ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa gabadha gurigeeda inaysan ka bixin ilaa arrin daruuri ah mooye gurigeeda inaysan ka bixin rag markaas isma arkayaan hadday raggii gurigooda yimaadaan gurigeeda yimaadaan oo si un ku yimaadaanna waa inay ka qarsoontaa oo guriga isku soo xirtaa ayaa la doonaya lama rabo ninkii tuubada biyaha xisaabta qorahay iyo kii nalka korontada maxaan ku lacagtiisa raadinay markuu u yimaado soo gal soo gal inay iska tirado albaabka markuu soo garaaco soo gal ayadoo guriga banaankiisa taagan macna marka ma ahan gabdhuhu waxaa la rabaa nin iyo ayadaba inaysa is arkeen macna oo xataa banaanka markay u baxayso waa kaan hadda soo sheegayna meelaha ragga joogo wadooyinka iyo suuqa ragga ay jooga inay ka leexato oo meel kale ka marto hadday suuqa laakiin u baahato inay wax ka soo iibsato oy dan ka soo gasho waa in si degan oo xishood leh oo dhinacyada aynan fiirfiirinaynin oo maxaan ku idhaahdaa oo wax carfayan ayn soo marsan xijaabkeedana kii aan sheegayn oo sharciga ay wadato oo intay dukaankii gasho wax ka soo iibsato isla markiina ay soo noqoto oo dariiqan aynas istaagin raggan aysan meelaha fadhiyaan ay ka leexataa la doonahaya wa kaana cali radia allaahu canhu cali bin abi daalib wuxuu ahaa yaquulu mid ragga ku yidhaahda alaa tastaxyuuna war miyaydan xishoonayn alaa taqaaruuna miyaydan masayraynin horta idinka miyaydan darayn lahayn oo dad masayrahaya oo haweenkooda u qiroonaya miyaydan ahayn yatruku axadukum axadkiina ma ka tegaya imra'atahu buu yidhi xaaskiisa takhruju inay iska baxdo bayna rijaala ragga dhexdiisa inay iska aado oo iska dhexmarto tanduru ay fiirinahayaan tanduru ay fiirisa markaas ilayhim raggii ay sidaa u eegto wayanduruuna ilayha ayagana ay eegaan gabadhii ay xaggeeda fiiriyaan raggiinuma saasay raalli ku yihiin inay gabadhii iska fasaxaan oo orod iska wareeg yidhaahdaan oo markaasi niman dhexdooda iska dhexmarto oo nimankii ay fiirinayaan oo ayadana nimankii ay iska fiirsanayso marka arintaas marka waxaa weye dayuuthnimo wey oo ragga noocaas ah oon haweenkood u qiiroonaynin oo faaxishada raalli iyo xumaanta oga ah rasuulka wuxuu ku magacaabay dayuuthiin inay yihiin macna rasuulkana wuxuu yidhi addayuuth laa yadkhulu ljanna ninka dayuuthka ah oon haweenkiisa u qiiroonaynin gabdhihiisa xumaanta raalliga oga ah oo gabadhiisi maxaan ku rahda iska wejifeedan ama gabadhiisi maxaan ku dhahdaa meelaha orordaysa ama haweentiisii maalin walba xaafadaha iska wareegaysa ama maxaan ku idhaahdaa ragga meelaha ay joogaan iska maraysa ama ragga teleefoonada kula sheekaysanaysa raggaasoo kale dayuuthiin weyu rasuulka yidhi jannada ilaahayna ma gelahayaan buu yidhi addayuuth laa yadkhulu ljanna soo ma arkaysa gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay is ilaaliso haddii telefoon ay nin ajnabi u diraysana waxaa la rabaa biqadri alxaaja inta xaajadeeda keliya inay ku hadasha macnaha inta xaajadeeda ah keliya oo hadal jilicsanna aysan ku hadlin falaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowlan macruufan buu ilaah yidhi hadal macruufa ku hadlaan wixii danteeday ka hadlaysaa hadalka uma jiljilcinayso uma qosqoslayso khalaas danteeda markay ka hadasho dhammaysatana wax kale bad kale ma gelayso telefoonkeeda weydeensanaysaa wakaas marka gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay is ilaaliso macnaha in is ilaaliso annisaau laxmun calaa wadmin yacni haweentu waxa weeye yidhi macnaa hilib oo geed saaran buu yidhi ilaa maa duba canhu ilaa wixii la ilaaliyey ma ogayey wixii kale waa la qaadanaya cagtaa la marinhaya haweenta waa hilib bisil weeye wax dhaafahaya male marka waxay u baahan tahay haweenta in la ilaaliyo markay safrayso waa kan la yidhi maxram ha raaco ninka lama dhihin maxram ha raaco marka haweentu waxay u baahan tahay ilaalin macnaha in la ilaaliyo ayada dhanban la waardiyeeyay u baahan tahay macnaha gabdhaha yaryarka ah oo hadda soo kacayne kumaba sii jiraan macnaha ragga dhalay gabdhaha iyararka waxaa la rabaa inay aada u ilaaliyaan oo guryaha ku celiyaan waagii hore gabdhaha markay qaan gaaraan guryahaaba lagu celin jiray suuqa looma diri jira orda soo adeegayo orda wax doonayo ya hooyadii waxaa arkaysaa gabar hadday usoo kacdo gabar baa iisoo kacda alxamdulilah haddaan ku nasanaya orod suuqa aad oo iga soo adeego oo bakaaraha wax iga soo gado markaasay gabadhi mobile weyn intii loo gado oo shaashada leh ayay maanta wax iska daawanaysaa heese iska dhegaysana hadday doonto khad walba iska gelaysaa nimanka ajnabiga la hadlaysaa oo maanta dhan suuqa ku maqnaanaysaa oo meelahaas maogtahay iska maogtahay iska tamashlaynaysa marka waxa wey ilaahay ha looga boqo gabdhaha yaryarka ah guryaha ha lagu reebo oo maxaan ku reda guryahooda ha ku ekaadaan haddii laga maarmi waayena meel dhow intii loo dirsado markiiba halagula xisaabtamo layihahda haye haddaa soo daahda iska jir hala yirahdo hadday soo daahdana lala xisaabtamo macna oo gabadhii lala socdo xaalkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda aada in loo kontrolay u baahan yihiin haweenka waaweyn ayaguna sidaasa la doonahayaa inay ilaahay u caabudaan oo xijaabka u qaataan oo wadada ku maraan oo sidaa ragga isaga ilaaliyaan cashirkeenna intaasuu ku egyahay hada wabilaahi towfiiq wallaahu yaquulu lxaqa wahuwa